الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii shanaad ee ka mida min kitaab sifati salaati الnabiy salى اllahu alayh wali wasalam waxaynu ku joognay xadiidkii ahaa wanaha can alaaثin can nuqratin ka nuqrat اdiiki wa iqcaa'in ka iqcaaءi اlkalbi waاltifaatin kaاltifaati الthaclabi xadiikaas wayn soo arinaan malaynaya iltifaatka marka la marayo adugu intayna darsiga gudagelin masaa'il aynu baraarujina insha allahu tacaala masalada koobaad milicsiga ama gaardaymoodku aad jaleecayso dhinacyada midigta iyo bidixda hadday wax maslaxa a ku jirto oo ama aad wax ku ilaashanayso ama ruuxaad naawilaysa aad eegaysood fiirinaysa inaan dhib lahayn baa sunnada ku timid nabigu sal lla alay waslam waxaa sugan intuu saxaabi meel u diray isagoo tukanaya inuu meeshuu saxaabigu aaday ee uu filaya inuu ka soo noqonayo oo ka soo bixi doono uu nabiga kolba uu jalleecayay oo milicsanay milicsiga noocaasee marka uun labada indhood bidix iyo midig loo eegahayo ama uun luqunta ama inta dhabanka la dadbahayo dhib inaysan lahayn bay culummadu u badan yahin haday maslaxa ku jirto ay danu keento middaa iska ciyaarta ah ama danu ku jirin taasaa yaa reeboon ayadoo culmaba badan bacd salaf ay barkood xoogow ku xeldheeraadeen iltifaadka iyo milicsiga oo ay ku dhoweeyeen salaada inuu burinayo bal barhkoodba waxaa ka sugan sida alxakam bn cutaybat alfaqiih isagu wuxuu odhan jiray haddaad ninka bidixda kaa taagan garato iyo midka midigta kaa taagan salaadaad way burto odhan jira salaadada waa baalo iskada inaad sidaa tidhaahdee haddaabaad sidaa iyo dhahdood garato ninka garab taagan inuu hebelya ama sidaa tidhahdo isha un leexiso ood ogaato inuu cabdullaahi wax midigta kaa tagan salaadaada waa ima boodhan jiro aad bu xoogow ugu adkaa alxakam bn cutaybat alfaqiih haddaad adoo dhanba isdadabto ood qibladii iyo kacbadii dhabarka u duudo middaa ayadu culummadu muran kaama qaadama salaadda inay ku burayso salaadda inay ku burayso haddii loo qasto oo kas loo sameeyo inay salaaddu ku burayso hadal badan kuma jiro masalada labaad aynu baraarujinayna waxaa weeye waxaynu soo maray sutratu اlimaami wa sutratun liman khalfahu imaamku wuxuu gabaad u yahay dadka asaga ka dambeeya sidaasi waa siday culummadu u badan yihiin laakiin jamaaca min alfuqahaa ayaa khilaafsanoo waxay leeyihiin nin walba sutraa laga rabaa imaamku tiisa waxba kuu tari mayso haddaadan imaamka ku beegnayn haddaad imaamka ku beegan tahay oo dadka ku xiga aad tahay ha laakiin safka bidixe iyo ka midige ayagu sutro u noqon mahay imaamku iska badaa marka safafka labaad iyo iyo ka saddexaad iska badaay sidaana jamaaca min asalaf baa ku tagtay oo uu ka mid yahay saxaabigii xakam ibni camr alkhifaari uu ka mid yahay xasan albasrina waa asnaga ku jira masalada saddexaad ee baraarujina waxaa weeye waxaynu soo maray oo nidhi markaadaan sutro dhiganin xaq ooma lihid inaad ruuxa ku hormaraya aad fidhaha ku dhufato ama ad iska difaacdo laakiin ruuxa muslimka asagu waxaa ka reeboon inuu ku hormaro oo uu salaadii gooyo ama uu ku tashwiishiyo sidaa waa sida culamo badan ay mareen bacdulculamaana waxay leeyihiin xadiidka waxaa lagu xambaaraya cala alcumuum ruuxa muslimka ama sutra ha dhigto ama yuusan dhigan lama hormari karo haddaad hormartana inuu iska kaa difaac xaq ama sutra u taallo ama isnu oolin ma hormari kartid haddaad hormartana xaqu leeyahay fain abaa falyuqaatilhu falyadfachu fii naxri jamaca min ahli cilmi baana sidaa ku tagay waana ra'yi jira yani waxaan u baraarujinaya inaad qaadataan masaladu inay tahay masalo go-an oo hal qowlbasa uu ku jira hadhowna aad ku dagaalantaan ilan soomaali baan aqaanaa masalada afraad waxaa weeye bacdu salaf iyagu waxay ku tageen marka laga hadlahayo waxyaabaha salaada gooya eenu soo maray sidii eyga iyo haweeneyda iyo dameerka iyo waxaanu soo maray in ay ku qaydeen barhkood oo yidhaahdeen ruuxa muslimka ah xataa hadday sutura hor taallo xataa hadday sutura hor taallo iyo hatisor olinba hadday waxa hor maraan way burinayaan salaadda way ka buraysaa wadaaddaa ku tagay ibnu jariir abari baana soo guuriya tahdiib atar ku soo guuriya marka waxay ayagu leeyihiin eyga iyo muxuu aanku idhahdaa iyo dameerka iyo haweenayda baaliqada ah ama xaa'idada in lagu qayda maba ahee shay walboo ku hormara ayaa salaaddii burinaya badankoodna raggaasaa u camimaya badankoodna waxay leeyihiin waa bishardi markaa sutra lahayn haddaad sutra leedahay waxba kaama burayo haddii laakiin aad sutra aadan lahayn oo ey ku hormaro ama dameer ama digaag ama riti iyo awr ku hormaro ama neef adhi aba ku hormaro xayawaan walbo ku hormara salaaddii kaa goynayay ku tageen jamaaca min asalaf masalada shanaada iyaduna meesha ku jirta waxaa weeye bacdu salaf mise waa lixaad masalada shanaad ee meesha ku jirtan bar waxaa weye bacdu salaf waxay ku dareen saddexdaynu soo maray yaqطacu salaata alkalbu wاlmar'atu muxuu ahaa wاlkalbu اlaswad saddex baynu soo maray bacdu salaf waxay ku dareen xadiid marfuucana uu ku yimid calaa kalaamin fiihi khinziirka iyo kaafirka doofaar hadduu ku hormaro ama doofays waxaad dhahdaba nimba sida u yaqaanaay iyo gaal majuusi ha noqdo ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdee salaadii waa buranayaan bay jamaaca min asalaf ku tageen aaaarna waa ku timid xadiid marfuucana waa lagu warshaa midda lixaad waxaa weeye bacdu salaf waxay dhahdeen waxa salaada buriya waxaa weeye waa eyga madow iyo yaanyuurta madow baashi bisada ahayd ee guryaha joogtay baa lasu soo galay marka yaanyuurta ama bisada madow ama mukulaasha waxay la xugum tahay dhaheen eyga madow ayadna waa shaydaanad kale hadday ku hormarto adoon sutro kuu oolinna weysadii afwan salaadii way goynaysaa ama way burinaysaa calaa ra'yayn oon soo maray jamaaca min asalaf waxyaabaha salaada buriya waxay ku khaas yeeleen keliya ama gooya eyga iyo haweenayda oo waxay ka saareen dameerka dameerkay ka saareen inahaas baraarujiyo waan rabay wa kaana sala allahu alayh ali wasalam yaquul rasuulka ilahi wuxuu odhan jiray salli tuko salaata nin wax sagootinaya salaaddii nin dardaarmahayo oo maalinka u dambaysay adduunye loo sheegay si u tukan lahaa u tuko kaannaka sidii taraahu rabbi arka oo ilaahay u jeeda oo ka hor yahay alla oga cabso oo u khushuuc oo u una tuko fain kunta laa taraahu allaadad adugu arkaynin fainahu yaraaka asagaa ku arka wayaquul wuxuu suubanuhu odhan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh maa min imri'in ruux ma jiro taxduruhu ay qabanayso salaatun maktuubatun salaad la waajib yeeloo lagu dulqoray ummada muslimiinta la saaray oo fa yuxsinu wuduu'aha weysadeeda wanaajinaya wa khushuucaha khushuucdeedii iyo isbahaanbixinteedii xasiloodeeda wanaajinaya iyo wa rukuucaha rukuucdeeda ilaa hadday salaadaa qabato uu sidaa u tukado saana u weysaysto kaanad salaaddaa waxay noqon kafaaratan dembidhaaf limaa qablaha min adunuub kafaaratan asturid ama dhaafid bay u noqon limaa qablaha wixii ka horreeya min adunuubi dunuub ah yay u noqonaysaa dunuubtana jumhuur ahlicilm waxay ku xambaaraan sakhaa'irta maxaa yeele intan dambeiyay qaydkan dambayna ku dhegan yihiin maa lam tu'ta kabiira haddaan kabiira lala imanin haddaan kabiira lala imanin ayib oo kabiiru waxay u baahan tahay way tooba mustaqilay rabtaa mooyeene xasanaadka iyo acmaasha waaweyneed la timid lagu dhaafi maayo wadaalika arrinkaasoo kafaara ay kuu noqon mar walbood qaabkaa u tukato addahru kulluhu ama addahra kullahu ama waa zamankoo dhan baa sidaa ah. maalin goonaa khaas kuma aha salaad walbood weysadeeda wanaajiso iyo khushuucda iyo rukuucda iyo aadaabteeda la timaado qaabkan aad u tukato dunuubtaadi oo dhan baa lagu dhaafaya dunuubta saakeyrtana maaha in la fududaysto waa waajib biitifaaq ahlicilm sida taqidun subk iyo taajidun subk iyo ciraaqi iyo xaafid xajar iyo ibnu taymiyaba soo guursheed waa ijmaacu اlculamaa calaa ana tawbata min asakaa'ir waajiba dunuubta yaryar in laga toobadkana waa waajib dunuubta iyaga marka laisbarbar dhigay kala weynidu iyo kala yaraantu muuqanaysaay adugu caasiyaankaad caasiday khaaliq iyo rabbiga ku abuuray hawl yar ma aha saa darteed toobadkeen baa lagaaga baahan yahay taa muran ma laha laakiin ilahay naxariistiisa waxaa weeye dunuubta yaryarta ah fadaail acmaal baa lagu dhaafaa taasna waa tafadul min allahi subxaana wa tacaala mooyeene adugu haddaad xusuusato waxaa kuu saaran inaadwaxaa waajibkuga ah inaad ka toobad keento waqad sallaa waa tukaday sala allahu calayh waali wasalam fii khamiisatin go'bu ku tukaday ama buste laha aclaamun midabya leh aclaamun jamcu calam khamiisadu waa un iska busta ama waa go' weyn go' weyn wey ama waa iska buste marka oo marka suuf baa laga cudbi baa laga sameeyaa Eh, oo mucallam ah yani diinnimo midab buu leeyahay kaasaa ma lam yu'tayaa ii qoran ha maa lam yu'ti baa idin qoran miya maa lam yu'ta baa fiican maa lam yu'ta baa fiican saa in la akhriyo ma si kalaan akhriyo anugu taa way ii dhigan tahay ha aniga maa lam tu'ta miyaa yaan akhriyay ah maa lam yu'ta kabiira haddaan kabiira lala iman haddii markaa asaga ruuxi loo jeedo faacilka maa lam ya'ti baa la odhan lahaa waqad sallaa waa tukaday sala allahu calayh waali wasalam fii khamiisatin go' weyn buu ku tukaday ama bustuu ku tukaday lahaa uu u sugnaaday ama lahaa leh go'i aclaamu midab iyo diilnimo ka duwan midabka kale marada weyn fa nadara nabigu wuxuu eegay ilaa aclaamihaa midabadeedii buu eeday nadratan daymo hal mar buu firiyey falama insarafa markuu salaadii ka baxay suubanuu qaala wuxuu yidhi idhabuu la tagoo sii qaada bikhamiisatii haadihi go-aygan ama bustaygan sii qaada ilaa abijahm u geeya wadaadkaas ansaariga asalkiisna juhaniga ahaa wa'tuunii ii keena biambijaaniyati abijahm abijahm gu-iisii baleenka ahaa ambijaanida waa kii kale lamid laakiin asagu mardima ma midabna ma laha waa marada halka midab ah busto weyn ama go weynoo hal midab ala ah wey marihii maxamuudiga ah go-yahan hadda isku midabka ama cagaarka ama buluuga ama cad ama gududan halka midab ah kuwaasa inta badan ambijaniya la yidhahda waxaa loo tiiriyaabaa la sheegaa magaalada mambaj ee ku taalla suuriya hadda dhar lagu samayn jiro laga keeni jiray wey qolya macayn ma ahe waa magaalo baabado ciraaq ku taalla laga keeni jiray si kastaba noqotee waa go' weynoo midaba leh oo ruuxi fiiriya xoogoo mashquulinaya xararkiisi iyo midabaha isdhaafaya diilimaha isgoynhaya isgudbahaya iyo waxaasaa isha la raaci midna waa mid hal midaboo aan midab kale uusan tarixin saasay kale yihiin maxaa nabi allo u kala badalatay fa innahaa ayadu ti hore ee khamiisada ahayd alhatni waa i mashquulisay aanifan mar dhowayto can salaati salaadadiiba hawlisay oo iyadaan wa fii riwaaya xadiidka riwaayo uu leeya waxaa ku jira ku timid fa innii anigu nadartu waan eegay ilaa calamihaa bardhimaheedii ama midabadeedii fi salaati salaadda gudaheedii baan ku fiirshay oo isha igaga dhacday fakaada wuxuu sigay calamkii ama khamiisadii yaftinunii inuu ifidnayo iga mashquuliya salaadaydii waxaa lays odhan karaa nabiga wxii mashquuliyey muxuu saxaabiga ogu diro nabigu fooda ugu gashay nabiga macsuum ah oo ilaahay u gargaaray waxay ku degahaya oo ummadda asagoo ka qiimo badan wixii mashquuliya uu nabigu ka cabsaday muxuu saxaabigii ogu celiyey abujaham ahaa waxaa laba jawaab bay culmad ka bixeen waxay le midda koobaad wax muxuu ahaaye nebi maxamed aan dhibhaya ama marka asagoo loo fiiriyo sayi'a noqon haya ayaan cinda almuslimiin aan sayi'a ka ahayn sidaa darteed ba waxa layidhaha xasanaat اlabraar sayi'aat اlmuqarabiin marka waxaa weye isku mid ma tihiin shay laga habboon nabigu sameeyo waxaa weeyaan meeqaankiisii iyo sharaftiisii meeshuu rabi dhigay marka la eego wuxuu noqon hayaa waxaan ficnay haddaad adugu biyo kama duwana kugu daata marka dadkii baa kala meeqaan sarreeya dhankaasaa loo jeedaa way leeyihiin wadaadaha lakin waxaa ka fiican in la yidhaahdo hanti ahaan iyo xoolahaan buu ugu celiyay hadduu ka soo qaatay mooyeen ma nabigu ku tuko oo salli ka dhiga ama huwo say kuu mashquuliso soo nabigu sal l slam kii siiye maha cumar bn khaaab mara xariir ah inuu xidho u siiyey mise inuu intifaaco ama iibsado u siiyey marka manaafic badan bay leedahay maradu haweenkaa goglan oo adaa ku seexanoo waad huwan laakiin salaada unbuu nabigu dhibsaday inuu u isticmaalo markaasaysan u mashquulin xadiidkii axaadiis horeba waxaa ku jira in laga fogaado waxyaabaha ku mashquulinaya salaada kaa hawlinaya ilaahay subaana wataala aad qalbiga siiso ee kaa leeinaya wax walboo ku baal marinaya khushuucda ama kaa qalindhabahaya inaad iska ilaaliso ayaa loo baahanya wa kaana lcaaiشha caaisha waxaa u ah radi allahu tacaala canha hawbun maro fiihi tasaawiru sawirra ku yaallaan mamduudaة ilىa sahwatin akaana fakaana nabi yusalii ilay caaisha waxay le maro dah dah weyno dahan lagu xidhay afaafka iyo kaasoo kalea loo jeedaab iihi tasaawiir sawiraa ku yaala sawiradaasi inaysan wax noocnoola ah, midabkii sawirkii aysan ahayn bay culimadu badan yihin riwaayad kale xadiidku leeyahay iyo axaadiidtii khaarijkeyd bayna ku fasireen nusuustana waa in laisu geeyo ka xadiiin waaxidin fawbkaasoo mamduudun lagu taagay oo lagu gegay ilaa sahwatin doc bay wadaaduna dhihi arda laakiin waxa inagu aynu naqaano soomaali ma aha allahu reer koonfureedku way samaystaan guri guri yar oo guri weyn ku dhex yaallo guri weyn baa intii la dhisaa qayb hoos loo dego yaa gandoobkeenni ma aha gandoobkeenni ilxirhkeenni iyo docdeenni midna ma aha marka waa guri weyn baad markaad dhisata kadib baad qayb hooso basementiga hoose maarata hadda reemagaalku ay samaystaan in yaroo ka midoo wadaadkii islaantiisu galaan weeye oo marka aad moodaysa meeluhu doofayu ka soo bixi jiroo kale hoos loo galahayo marka saawadu taasaa la yidhaahdaa taasaa la yidhahda marka carabiga loo fiiriyo laakiin annagu markaynu soomaaliya ahan wadaadduhu docday na dhihi jireen qolya waxay dhihi ilxidhka markii saa loo golo sariir baa soo loo laaba remiyiga oo tiirka tiir ku aadanoo sariirta lagu qariy wadaadka ku seexanhayo saraatu wadaad ku seexanaya lagu qaranhaya isha sintur baa ugu dhicin xisaabahaas baa annagu iskaga fasiri jiray ilxidhka wadaadku sheeg lagu fasiri jira laakiin wadaaddaha annagu maadaama eraygu carabiga ah aanan dhaqan u lahayn ficilkeenna iyo dhaqankeenna waxa u dhow ku fasiri jireen waxa ugu dhow bay wadaadda ku fasiri jireen ayib eh, waxaan xusuustaa eh, marka la maray kutubta fiqiga eh, meydka in lagu daro dhaqmihiisa kaafuur waxayna dhihi jireen wadaadduhu xabaghadi ama malmal baa lagu dari xabaghadi iyo malmal midna ma aha kaafuurku waa timirta ubaxeeda timirtu markay intaysan weli aysan midhaha bixinna ubaxa u soo horeeya ayaa la guraa kaasaa la qalajiya la shiidaa oo dadka lagu dhaqaa la mariyaa meydka kaafuurku midkaas wey mid cadcadoo asagu sanjiir badan oo hindiya laga keenoo khariban xabag aad mudan asna kaafuurka waa la yadaan keennaba ahayn hadigeennig hadigeennina ma aha malmalkeennina ma aha marka uun macnaha u dhow wadaadduhu noo saari jireen sida wadaad kitaabka manhaajka waa noo akhrinay alimaan qafaal ashaashi markuu soo mar qoor dheer u dhihi jiray qoor dheer qafaal qafaal wuxuu u qaatay inay tahay min alqafa marka wuxuu odhan jiray qoor dheere wuxuu yidhi ordheerana me wadaadku qufulu ka shaqaysan jiray baa la sheegaa qufullaha baalaan lagu xidho guryahaas ma taqaanaan qufulka yuu samayn jiray marka waxay u dhow bay wadaadba noogu fasiri jireen wadaad kale qaalo sub ku jiro dhaysana wuxuu yidhi ama subkane wuxuu yidhi buu dhihi jiray yacni waxaa weeye ereyga u macno dhow bay wadaaduhu ku xambaari jireen maadaama macluumaadka soo gaadhay uu iska yaraa marka saawadu ama ilxidhkaadheh ama uun mxuu ahaaye waxaad tidhahdaa gandoob ama ardaadheh ama docdhe ama raardhe waxaa wey guri yar oo lagu maamuusa odayga iyo inta la xurmaynhayo oo caruurta iyo martida weyn lagaga dhex saaraa ku dhex guri gudihii wa hurfatun fii hurfa gebi waa intaas fa kaana nebi sal ly slam waxaa yusallii kii tukada ilayhi maradii xaggeediibuu u tukanaya xagga qibladii bay ka jirta maradoo daahi meesha ku xidhnaabaa wejigiisa ku aaday fa qaala subanu wuxuu ihi akhirihii canii akhirihii ya caaisha iga durji dib iga mari cani xaggayga bahalkan daaha i dhaafi wey fainahu laa tazaalu ma aysan ka zuulin tasaawurhu midabadiisii sawirka ku yaalay tacridu inay ii banbaxaysa lii aniga fii salaati salaada gudaheeda salaaddii baan ku xusuusanaya ishi wix markaad saa u qaado indhuhu ma ogtahay waa waa kaameero sawir bay qaadahayaan sawirkay qaadeenay bab siiyeen maskaxdii baa taxliilin waad furfuri marka waxaa shaydaan waa kugu masuul ka faa'idaysa wasiifid soohi mashruucuu kaaga dhigi marka waxaa wanaagsan marka horeba ishu ina meesha aysan ku dhicin haddayse ishu ku dhacdo ishu waxay qabatay way furfuraysaa waay maskaxdaa ka shaqay ayadu way qaadaa maskaxdaa ka shaqaynaysa marka salaadiiba iga mashquulisay iga qaada weeye marka nabigu ma ogolin gabadhiisa faatima maalina daah ku xidhay sawir leh ku daahi gooyey ee uu la dagaalamay xataa maryaha derbiha lagu xidho ooma ogolayn ahalkiisa muslimiinta kale nabigu dan kama lahayn laakiin ahalkiisa iyo gabdhihiisa iyo xaasaskiisiiyo ma ogolaan jirin hawlahaas caaishana Eh, kuwo kaloo sawirle uu ka jexjeexay marka midkaan sawir ah ama geedo ama biyo iyo dhul iyo cidi wax noocaasoo kale ah oon xayawaan noola ahayn ayuu ahaa ama sawir aan madax lahayn adduuba noola yahay kunbaa lagu fasiraya maxalushaahidkuna sheekh wuxuu weeye ujeedaa wax walbo khushuucda dhaawacaya in laga fogaado ayaa loo baahan yahay wa kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray laa salaata salaadi ma jirto bixadrati acaamin isagoo raashin yaallo isagoo raashin iyo baad meesha uu yaallo markaa walaa huwa walaa wahwa yudaaficu اlahbaثaan walaa salaatay ka dhigan tahay iyaduna wahwa yudaaficu اlahbaثaan labadii xumaa isagoo riixahayaan saxaradii kaadida loo jeeday wix la halmaana fuqahadu marka xadiidka macnihiisa waxay ilxaaqiyeen طacaamka waxay ku qaydeen macnaha iyo maqsuudka تقيid النص mxuu ahaay mxuu ahaaye bاlxikma aw mxuu ahaay biاlmaqsad ayay yidhaahdaano waxay leeyiin waxaa loo waa raashinka aad danaynayso dad haddaba raashin ka soo daragtay ooda istakiin wata salaadda aad gasho ku kaana la keeno kaa waa iska wadan bay leeyiin damba kamid maxaa yeelay maba wax kaa qaadaa baad u baahan tahay adoo anta anta besta ku haya haddii raashin la keeno salaadda aad gasho raashinkaa lagama hadlayay dheheen waxaa loo jeedaa raashiin aad u baahan tahay ood xoogow quud daraynayso oo kaaga socoto ood haliilayso ood leedaha salaadan mayna kaasoo gaabiyaan baalka ad kala baxdaani marka kaasaa laga hadlibaya raashiin walba ma aha raashiin walba maaha waay marka macnaha ayay ku qaydeen xadiidka marka waxay fuqahada u yaqaanaan khaasatan suuriyiinta shaaficiyada hal yajuuzu istinbaatu macna min annasi yacuudu calayhi bitakhsiis yacuudu calayhi bitakhsiis ma bannaan tahay naskii qur'aaniga ahaa ama nabowiga ahaa inaad macno ka dhuuxdood ka dheehato macnahaasood naska ku khasisayso jumhuur اlculamaa wاlusuuliyiin inay bannaantahay qabaan laakiin masale isku itifaaqaanoo ma bannaano in xadiidka ama naska lagala soo baxo macno burinaya asagii laa yajuuzu istinbaatu macna min الnasi yacuudu calayh biاlibطaal biitifaaq اlfuqaha wاlusuuliyiin taasagu waa baطil amaa inaad ka istinbaatood ka dheehata xadiidkii macno asagii khasisahayo macnihiisa ururinaya xadiidkii ilaaqi ku jiray ama cumuumka ku jira qaydaya ma banaan tahay nacan bay u badan yihin usuuliyiintu waana masale khilaafiya fi usul waa taqaanaan marka raashiinkii maxaa laiskugu diiday leeyihin wadaaduhu macnahay raadinayaan waxay leeyihin waxaa laiskugu diiday oo la salaad yaan la gelin hadduu raashiin yaallo salaadda waxaa lagu talagay adoo qalbi maran oo ilaahay qaabilsan oon mashquulsanayn oon meel kale milicsanaynin oo niyadaadu aysan laalayn inaad gasho wax walbo hawshaa marka dhaawacayaa laga fogaanaya raashinka loo baahan yahay ama la jeclaysanaya lasoo dhigayna wuxuu dhaawacahayaa khushuucdii iyo muraaqabadii iyo xuduurkii qalbigaah salaadda logu talagalay haddii marka la helay dheen raashiin aan qalbigu raacaynin naftoodan aysan danaynaynin ishuna aadan dan ka lahayn raashinka ma aha raashinkii laga hadlay leeyihiin marka hal yajuuzu istinbaatu macna min annasi yacuudu calayhi bitakhsiis saasoo looga jeedaa ayib raashinka marka waxaa lamida ah, biyaa lamida ah, shaaha lamida ayib ah. waxaasoo dhan baa lamida waxaad u haliilayso o dhan oo la keenay raashin bisu noqonin baa lamid a ma aha raashin bas ah walaa wahuwa yudaaficu اlahbataan asagoy soo riixayaan labada muxuu ahaayey xunxun oo saxaradii kaadida fuqaadu waxay ilxaaqiyaan wix la macno ah nasku wuxuu sheegay labada saxaradii kaadu ka hadlay waxaa lamid a hadday markaa neef ku riixayso neefta qaarkood ba qaarkeed ba ka daran tahay xisaabaha kale soo sidaa ma ah keliya bay saasay kuu dhex wareegi way dhib badan tahay marka eh, waxaa lamida wax walba matag baa lamida haddii xanuunku hayaa lamida ood rajaynaysa inaad durbe ka fududaato marka wax walbo kaa mashquuliya khushuucdii waxaa weeye eh, in laga fogaada la rabaa qaybtan dambe ku saabsan oo yudaaficu اlakbathaan Eh, waxaa ku jira laba eh, laba araf laba waaxood iyo mid laisku hayo sideedu masaa'ilku hadday laba araf yeeshaan arafka dhexe waa laisku khilaafaa eh, fuqahadu waxay leeyihiin xaalad aad khushuucda ka khushuucba aadan khushuuci karin haddaad gaadhsiisan tahay ood matalan aad cagabidhlaynayso cagaadhu ku garaacayso ama aad baryaha isku namayso nafta ku hayso ood kolba saa ku hayso salaad ma geli karteed bilitifaaq hadday bidaaya tahay oo un kaadi aad dareemayso un ama saxaara inay ku laakiin aad wadan karto saacado meesha aad aadi karto taana dhib ma lahay taa dhib ma laha tuna dhib bay leedahay waa khatar oo salaad lama kara mamnuuc daahirina waxay dhaheen waa salaada dad gasho ibnu xasmi raggiisa meeshan ay kuu adoo ku hayso oo hawsha aad dareemayso haddaad salaadaa gasho maba asaxay salaad maba xidhmaysa adaa islugay salaadna maadaan tukanin bay ku leeyihin darafka iyo nihaayihii waa mutafaq weeye hadday bidaayaadka tahay dhib male iska tuko bini aadamku hawsha waabay ku badan tahay hadday meeshu u dambaysay xisaabtu kaa maraysana salaha isku gelin maxaa laisku hayaa tii dhexdhexaadka ahayd sidoo dhexdhexaadka welig welig waa lasku khilaafaa masaa'ilku hadday arafaan masaladu hadday laba araf yeelato midda dhexe khilaaf baa ka furaaday sidiisuba way ku bantahay masaa'ilka sharciga aad bay ugu badanta marka aada laskaga lagu dadaala in wax walboo ku mashquulinaya haddaan waqti ku cihiriyin laga fiirsado adciyat اlistiftaaxi wuxuu baab yahay furfurashadii ducooyinkeedii markaad salaadii aad gashay qur-aankiina aadan gaadhin ducooyinkii la akhrin lahaa ee lagu fuban lahaa salaada ayuu sheekhu aad u sardin doonaa ducooyin aad u dheeroo fara badan ayb isaga hortin wadaad sidaa u jamciya maanan arag qolyo dambe hadda eh, alistiftaax riwaayatan wadiraaya kutub ka qoray oo waqti ku bixiy waa jiraan laakiin isaga hortii istiftaaxa adcida ku timid iyo adkaarta macnahan ku yimid qaabka wadaad u urusha isaga horti maanan arag marka waa jamciyey khayr allaha siiyo uma kaana sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa yastaftixu markuu xidhay kadib yastaftixu kii ku bilowda alqira'ata qiraa'ada guud wax akhrinta guud wey bacda takbiirat اlixraam akhrinta guud baa loo jeeda tii qur-aankayd ma ah biadciyatin ducooyin ku bilaabi jiray kaiiratin fara badan kala duwan yamd llaha taaala yaxmad اllaha tacaala fiiha ilaahay mahadin jiray duceenka dhexdooda ilaahay buu mahadin jiro mahaduu mudan yahay u tiirin jiray wa yumajiduhu waa sharfi jiray ilaahay buu sharfi jiray oo karaamayn jiray ducooyinka dhexdooda wayuni calayhi waa faalla ammaani jirayoo ammaantuu rakaadin jiro celcelin jiray wey waqad amara bidalika arinkaa nabigu wuxuu faray in istiftaxa la yimaado almusia salaatahu wadaadka salaada sahaleeyey in salaada aqooni qaabka loo tukada nabiguna uu saxay ee salli fa innaka lam tusalli uu ku yidhi faqaala lahu nabigu wuxuu ku yidhi ninkii salaada bi'iyey laa tatimu salaatun salaad dhammaystirmi mayso mana buuxsamayso liaxadin min annaasi axad aadamaha ka tirsan xataa yukabira salaada xidho allah akbar uu yidhaahdo wayaxmad allaha jalla wacaz ilaahayna uu ku mahadsho wayuni calayhi uu faalla ammano ammaantiisa u celcesho wayaqra'a u akhriyo bimaa shaygii tayasara u fududaada min alqur'aani qur-aanka xaggiisa oo ama min alqur'aani qur-aan ku bayaansan ama qur-aanka ka tirsan oo tabciidi ah idan inta horaa sheekha ka khusaysa wayaxmad allaha yuniya calayhi labadaasuu u jeedaa wa kaana yaqra'u wuxuu akhriyi jiray nabigu sal slam taaratan mar salaadiisa qaarkood bi haadaa ducadan soo socota wa taaratanna bi haadaa tan kale yacni ducooyinkan aan soo wada dhowr iyo tobanka ah meeqa ducuu sheekhu gaadhsiiyey waa imise waxa inoo dhigan labiyo toban wey faqaraadka inkastoo qayba isguda galahayaan idan ducooyinkaa nabigu hal mar mid dilaan dilin jirine mar wuu kala qaybin jira wey mar buu tan ku tukan oo ku salaad kale takalow akhrin salaad kale takalow akhrin ama alxanafiya iyagu waxay qabaan sida abu yuusuf alqaadi uu asagu qaba ee jamaaca minhumna ay ku raacday wa abu isxaaq almarwasi min aimati shaaficiyana uu qabo in la jamciyo kulligeed haddaad awoodi karto waqti inaad haysato fa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray shekh albaani asagu waa ku dhaweey midda ayada inaysan banaanayn bidcatahay buu ku dhaweeya fa kaana yaquul nabig wuxuu odhan jiray markuu xidhay kadib allahuma allah yow baacid dheere bayna aniga inta ka dhaxaysa wa bayna khataayaaya gafafkayga dunuubtaydiiy aniga allaw kala dheere na kala foge bimacnaa allo i dembi dhaaf wey khulaasadu ina naxariiso kamaa baacadta saad kala fogaysay bayna almashriqi bari iyo wاlmaqribi galbeed allaahumma naqinii allow iga nadiifi min khaطaayaaya gafafkay iyo dunuubtayda kamaa yunaqa thawb اlabyadu min addanas kamaa yunaqa thawb اlabyadu marada cad sida loo nadiifiyo min addanasi uskaga looga nadiifiyo marada cad loo dhaqee bafta looga dhigo allow anigana iga nadiifi wey allahuma silnii allow igu dhaq min khaaaya gafafkayga waxaad igaga dhaqdaa bilmaai biyo iyo waalji baraf iyo walbaradi yaxniibay wadaadaanu dhihi jireen yanina ma ah wadaadaanu yaniba noogu fasiy yaniib me waa bahalkii waa dhagax yaryaroo qururuxu soo daatoo carabtu ay saqiic u yaqaanaan saqiic xabulmusnina way dhahaan soomaalida qaarkoodna sida marka galbeedka la toogo kale galbeedka kore wixii jigjige ka rogan dhagax biyaale u yaqaanaan dhagax biyaale waa qurux soo daadan oo dhagaxaan kuu dakri kadibna biyuu noqona waa dhalaalahaya idan wax walbo biyo lahaa oo biyihiisu waxtarhayen buu nabigu ku halqabsaday asagoo ku xeel dheeraanaya ilaahay inuu nadiifiyo dembiga u dhaafo idan waa tashriic liummatihi weeye laakiin nabigu waa loo dhadmi dhaafay maa taahara min dbimaa taqadama min ma taahar idan marka adagaa lagaa raba inaad nabiga ku dayato hawsha aad samayso wa kaana yaquuluhu ducadan wuxuu ku akhriyi jiray ama istiftaaxan fi lfardi salaadaha waajibka ayuu kula iman jiray kuwa sunnada in laga yimaada diidi maysu sheekhu hoosta ka leehay oo waa isma diidahayaan isma diidahayaan ayb waana xadiidka ugu saxiixsan ee ku yimaada fi ducaai اlistiftaax xadiidkan hadda aynu hayno waa xadiidka ugu ducadan ugu saxiix min xaytu sanad xadiidka ugu qiimo badan wey <clears throat> wuxuu kaloo odhan jiray kaana yquul wuxuu kal ohan jiray waana xadii abi hurr baad garanaysaan baan malayna wajahtu waxaan jeediyey wajhiya iyo wajhi labadu waa bannaanta iyada in la reebo iyo in la kordhababa liladii allihii baan u jeediyey wejigii oon la qaabilay fatara samaawaati samaawaadka abuuray ama unkaday ama unkayoo bilaabay oon looga horrayn iyo walarda dhulkaba xaniifan xaalo aan ahay mid toosan oo ka leexday diimaha xunxun iyo shirkiga kufriga ah wamaa ana aniguna kama tirsani min almushrikiina gaalada alla u sharig yeesha ayib markaad saa odhan hadda waa inaad shirkiga taqaano haddii kale beenaalaad noqonaysa aad waa in looga taxadaro hadaad maanto leedahay shanta wakti iyo salaatuliilkaadii iyo witrigaadi iyo taraawiixdai aad leedaha wamaa ana min almushrikiin baalkina aad ku dhuflaynayso see lagu dhihi waxayna badeen buu waxayna bareen baa nooga darane waxaad sheegaysa waxaad ku dhex jirtaa ka daran marka waa hayga haddaan la garanin oodan garanaynin saad iskaga ilaali hay gorma la iska ilaashaa markaad garanayso ayib wamaa ana min almushrikiin waxaan u balan dad badan inay dacwoyn doonto aakharo marka la tago dad badan inay dacwayn doonto ayagoo baasha ku dhex jira ku hay wamaa ana min almushrikiin ina salaatii salaadaydii wa nusuki hadda sifatu salaati nebi baan marahayaa haddii meelo kale la joogo xisaabahayga baan furi lahaa ina salaatii salaadaydi wanusukii cibaadadayda xajka loo jeedo iyo wixii la halmaa nusugu marna wuxuu noqdaa macno caam oo cibaadada guud ah marna macno khaas oo cumriya xaj ah ina salaatii salaadayda wanusukii xajkayga cumradayda mar wuxuu noqdaa gawracah oo macnahii khaaska soo hoosgelaya iyo wa maxyaaya inta noloshayda maamulkeeda iyo wamaatii geeridayda waxaan ku dhimanayo lilaahi rabi اlcaalamiin noloshaadoo dhan haddaad tiri ilaahay baa iskale allaanan ka amarqaan asagaanan u hoggaansamaya waa in mucaamalaadkaada dhaqankaada akhlaaqdaada cibaadadaada xuduuddaada jinaayaadkaada kulli aad ilaahay siisood u dayso shareecada dad la soo istaagto dastuurkuna waa muqadas kitaabkuna waa munazal warkaa muyuu soconhaya laa shariika lahu ilaahay wax la wadaaga nolosheeda ma jira wey iyo geeridayda iyo gawracayga iyo salaadayda iyo nusugaygoo dhan iyo cibaadadayda iyo wax walbaba laa shariika lah markan waa maxaad dhihi jirteen waa nakira fi siyaaqi nafyi cumuum baa ku jira dhan walbaba ah laakiin hadda wixii u dambeeyeyba yaa yaa uga horgelahaya maxaa u dambeeya salaadaadii nusugaadii noloshaadii geeridaadii kulli ilaahay wax la wadaaga ma jiro wey ayib wabidaalika umirtu kaasaan la ifaray in ilaahay subxaanahu aana u sharig yeelin oon u hogaansamo oon salaada iyo nusuga iyo nolosha iyo geeridaba asaga u daayo ayaa la ifaray waa ana anuguna min awalulmuslimiin muslimiinta kooda u horreeye baan kuwa u hogaansamaya ilaahay wax walbana asaga siinaya xaquu leeyahana u gooni yeelaya aan u sharig baan kow ka ahay awalulmuslimiin halkaas hoos sheekh wuxuu ku qabanayaa qolyaha waxay dhaheen haddaad taa ambiya nabi maxamed baa dhihi jiray oo isagu waa run oo wuxuu ahaa awalulmuslimiina dhan walba muslim ka horreeyana ma jiro laakiin markaynu ka hadlayno ummaddeenna haddii laakiin ruux muslimoo nabi maxamed dadka raacay rumeeyey ah ayagu waxay ku bedelayaan meesha wa ana awalulmuslimiin waxay ku bedelayaan wa ana min almuslimiin saasay wadaadda yidhaahdeen xadiidka riwaayadkiisa qayba ka way ku timid laakiin dacfi ku jira riwaayaadkaas qaybna shuduud baa lagu sheegaa sheekh wuxuu yidhi dad baa sidaa sheegay macna khaldan bayna u qaateen waxay u qaateen inaad leedahay anaa dadka ugu horreeyo oo ugu muslimsan waxooda kalena waa balcan baacuuro waxba kama jiraan ood leedahay anaa keligii muslim ah macnuhu sidaa ma aha ee waxaa weeye inta hoggaansantay baan kow ka ahay diyaar baan ahay waxaad muujinaysaa inaad heegan tahay oo diyaar u tahay inaad hoggaansanto allana isu dhiibto taasi ka saari maysa meesha muslimiintii kale inay muslimiin yihiin naftoodan baad ka warrantay waxaa layi nin yidhi dad iska reeb adaa iska warran waa le diyaar baan u ahay wixii lay mariya waa marahaya laakiin qadiyaddu marka rag badanoo culmaa sidaa ku tagay culamo badan ba sidaa ku taga ma aha waxun eh, eh, xanafiyo keligood ay qaaan wadaadda dambe fuqaha ay sheegeen abu yuusuf alqaadi fii kitaabi alimla wuxuu yidhi yaquulu wa ana min almuslimiin walaa yaquulu wa ana awal اlmuslimiin bal xanafiyadu waxay ka niqaasheen haddaad tirahdo wa ana awal muslimin salaadaadi ma buraysa mise maya hawsha hawl saalan ma ah salaad baad waday ilahay inaad caabuddo dhawaato ducaysta rabta salaaddii waa khatar bay dhaheen xanafiyada qaarkood muxuu yidhi abu yuusuf qaadi ku cileeyey liannahu kadib waa been buu yidhi haddaad tira wa ana awalulmuslimiin been baad sheegtay buu whal tfsud salaatuhu ida qaala dalika qaala bacduhum tfsud لأnnahu adkla اlkadiba fi الsalaaةi waqaala bacduhum laa tfsud لأnnahu min اlqur'an alcayni sharxiisa uu ku sharxay sharx macaani aaaar nukhab alafkaar kitabka loo yaqaanay majaladka afraad baa laga fiirin kara dhibba ma laha abu yuusuf alqaadi halkaasu asagu maray oo wuxuu yidhi ma dhihi karti waa been cad salaaddu ma ku buraysa mise kuma burayso ku buri maysa haddaad doonta rajaxo laakiin khatar baa taagan wakadalika imaam shaafici wuxuu odhan jiray waxaan jeclahay axabu ilaya an yaquula wa ana min almuslimiin badala wa ana awalu lmuslimiin kama fi lum sidaasuu ku yidhi anna waxaan jeclahay buu i inaad tirahdo wa ana min almuslimiin meeshaad ka dhihi lahayd wa ana awalu lmuminiin laba imaan baynu haynaban awl muslim afwan waxaa intaa ka sii daran maxamed munkadiroo taabici ah yaa wuxuu yidhi wa jamaaca min alfuqaha shucayb bn abi xamsa ee wuxuu yihi qaala lii muxamed munkadiroo sheekhiisii ah wa jamaaca min fuqaha'i اlmadiina faida qulta dalika anta faqul wa ana min almuslimiin abu daawud baynu ku soo marray nasaa'i idan jamaca min fuqaai اlmadiina maxamed munkadir shaafici abu yusuf alqaadi ragga ayuu qaabkaasay u arkeen macnaha wadaadka uu ku fasiray wadaaddo badan ay mareenna waa sida inaysan dhib lahayn baa loo badan yahay haddiise aad aragto nin isku dhajinaya macnahaasu miicsanaya dhibba ma laha allahuma anta almelig alla wadaa boqor ah laa ilaaha ilaa anta allah xaq lagu caabudon adiga ka ayna ma jiro subxaanaka allow nasahnaantaada waa masdaro bimacna ficil looga jeedo usabixuka w waan ku hufaya waana ku nasahaya waxyaabaha ay mushrikiintu iyo gaala kuu tiriyeen xumaanay naqaa'isoo dhanba rabbi aad ka hufantan kaa hufaya wa bixamdika mahaddaadaan ku dheehanahay ama allow adaa mahad la wey sida subxaana o kaley la mid tahay anta rabbi rabbigaygii baa tahay ilaahaa abuuray ee imaamulaya waana cabduka addoonkaadi baan ah dalamtu nafsii naftadii baan dulmiye on ku xadgudbay intaan naf kaleba la gaadhin waاctaraftu bidembii dembigayna waan qirtay inaad dembaabta dhib mala inaad qiran weyda baa ka daran idan ilaahu naftadii baan dulmiyey dembigana waa qirsoonahay fakfir lii allow ii dhaaf dembii jamiican dembiga oo dhan allow ii dhaaf innahu laa yakfir waa toobadkeen dhammaystiran weeye oo caam ah toobadkeen caam ah weye fakfir lii dembii jamiican fuqadun waxay ka niqaasheen ma bannaantay si guud looga toobadkeeno ma bannaan tahay wadaadda waxay dhaheen haaway bannaantu axaadiitan ay ku dhegeen nimanna waxay dhaheen maya dembiga weyne kabiirada waa in la mutuxo ilaahu maalidhawid baashi aan sheegay zinadii aan sameeyey khamradii waxyaabihii noocayno allah iga dembi dhaaf waa in toobad khaasa ku wajahan dembigii mucayanka alla timaaday wadaadana leeyahay ayaam ibn qayim baa kitabkiisa madaarij saalikiin baxdi dheer baa ku jira toobada ma laisku qaban karaa mise tafaasiil iyo tafaariiq bay rabtaa jumla ma gasho hawlahaas marka baxiga kutubu tawba laga qoray laga muraajaceeyo innahu laa yakfiru dunuub dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga axad kaloo dhaafi kara ma jiro wahdini alla ugu hanuuni igu toosi liaxsani اlakhlaaqi dhaqamaka u wanaagsan ay ilaa axsani اlakhlaaq ilaahu dhaqan wanaagsan oo toosan oon ku dhaqmo alla igu hanuun alla bixiyo akhlaaqda waa irsaaqad weeye rabbi bixiyo oo ummadda rabbi ugu deeqo ilaahay weydiiso laa yahdi kuma hanuuniyo لأxsaniha akhlaaqda teeda wanaagsan iyo dhaqanka usluubka wanaagsan ilaa anta adiga axadan ka ahay axadan adiga ka ahaynoo gacan ku hayo umad hanuunin kara ma jiri alla iga hanuuni wasrif cana allow iga leexi iga ducani aniga aniga sayiaha akhlaaqda iyo dhaqamada xunxun allow iga leexi ummaddu hadday bila akhlaaq noqoto waa u dhammaanaysa bay noqon xayawaan caadi oo socda laa yasrifu ma leexiyo aniga igama karo wey sayiaha dhaqanka xun ama akhlaaqda aan wanaagsanayn ilaa anta adiga axaad kaloo iga leexin kara ma jiro labayka allow ku ajiiba wasacdayka ku taageeray wadaaddaa ku fasira macnuhuna waxaa weeye diyaar baan wax walbaba marka la soo gebagabeeyo allow diyaar baan ahay wax walba amar walba sida lay dhigaan u dhigmahayaa wey eh, almuminu kaljamali eh, mxuu ahaay alunfi aw alanifi eh, idanqiida xayu manqiidan qaada riwaayadii ahayd ritahayiin ah biyomadaadsan muminku lamid yahay meeshii loo hogaanshaba waa u hogaansamaya haddaad tiraada mush macquul tan suurgal maaha wax badan baan kaa yeelay wadaadw tan yeeli maayo horaanba hawadadaa sheek ku ahaydi aniga maxaad ilugoysaybu kuleeh wاlkhayru khayrku wanaagoo dhan kulluhu dhammaantii fii yadayka labada gacmoodbu rabbi ku jira adaa hantiyo iska leh rabbi khayr iyo khayr oo dhanba meel kiisa yari kiisa badanba wاsharu waxa xumaha ana laysa ilayka adiga laguguma dhowaado laysa ilayka alimaam nadar bnu shumayl almuxadid aluqawi ihsaan muraahuya yaa sidaa ku fasiri jiray markay xadiidka wariyaan sidaasay ay bimacnaa annahu laa yutaqarabu bihi ilayk khayrka allah loogu dhowaadaa oo shayga samaha alla xumaha laakiin ilah looguma dhowaado macnaha waa macnaha jamaca min asalaf maray wadaada kale waxay leeyihiin oo ibnu qayim ka mid yaha labada macnaba jamcinaya kitaabkiisa shabaab alcaliil wuxuu leeyahay sharka adiga laguma tiiriyo washaru laysa ilayka ay laa yunsabu ilayk laguu tiirin maayo saa darteed qur-aanku waxa xumaha ah ilaahay waa waa iska duwaa rasuulkiisuna waa ka duwaa faatixadaad akhrinaysaan yuhuudiya nasaare markii la gaadhay warka xaggooda baa loo leexiyey wixii wanaagay horena ilahay isagaa isu tiiriyey siraaط aladiina ancamta calayhim bay muslimiintu yidhaahdeen sooma ku ducaysana siraaط aladiina ancamta calayhim markii la gaadhay yahuud maxaa layidhi hayr almaqduubi calayhim kuwa loo cadhooy alla wadaa cadhoomay lama dhahay waa afgobaadsi gobannimo weeye nicmiya naxariis baabad soo sheegtaye kuwaad u cadhoota ha sheegin hadda oo ilaahay ha u tirin saraaxatan waxaa tale kuwii loo cadhooday cidda u cadhoota waa la yaqaanaa oo alla weeye laakiin hooyadaa way riman tahay iyo xaamilo weyso ma kala fiicno warku waa saas moogtahay wixii waa waa isla meelgen wey hooyadaa waxaa waa dhays iyo way riman tahay iyo iyo uur bay leedahay ama waa xaamilo waa laba erayoo soomaaliya isku mida ah, macno ahaan xaqiiqa marka la yidhaahdo inkastoo qayb ka mida ah xoolaha loo isticmaalo haddana xaqiiqada marka la majoojiyo la dhibciyo meel bay tegahayaan laakiin way kala wanaagsan yihin nin boqor ay ka sheekayn jireenoo boqor baa waxaa la yidhi eh, eh, niman u faalin jira u xidigin jiray ayuu riyuur ku riyooda habeen habeenaha ka mida ah wuxuu ku riyooday asagoo ilkahoo dhanba ay ka daateen hal eeg bes uu ku soo hadhay ilkahoo dhan baa hoobtay hal eeg baa ku soo hadhay labadii nin mid ka midu u yeedho lahaa waa ninka u qiimo badan u yaqaana tacbiirka iyo howlaha indhataagidda ah iyo indhaisdabadhigidda hawsha riyadaa ka warran buuri wuxuu riyadaa waxay sheegaysaa dadkaadoo dhan baa dhammaan adaa ka soo hadhi war dila buuri wax waa nijaas waa la dilo kow hala dilay maaa ka soo haaya dadko dhan baa lan bu xaaskaadii caruurtaadii walad iyo wiil waxaad dhashay walaal xaashiyo dhan way gablama waa la lean waxaad soo istaagi keligaa ha loo yeedhi bu hebel saaka waa la kala bixi kii kalaa loo yeedhay waran baa le riyadaa fasir wuxuu hi maasha allah riya bel ka dhacda weeye buuri wixii kula dhashay waxaad dhashay adaa wacmer dheer buuri wuxuu yidhi ninka dahba la siiyo oo fidlaha loo dhiibo oo adduunya wuxuu ku hadlaa faraha ninkanaa fiican labada hadal waa isku mid la soco hadda labada tacbiir waa isku mid wixii kula dhashay iyo waxaad dhashay iyo wixii aad dhashay iyo kulli adaa cumri dheero waad cumrin doontaa buu ninkii dambe kii hore muxuu yidhi dadka adaa ka soo hadhi doona niyo warka kuu barbari mahaye marka waxaa weeye labada erayagoo isku mid ah iyo haddana kale la dhifan yihiin oo nabarka say kugu dhacayaan baa kala duwan oodu ha la qaadiyo ha la jido maxaa la yidhi halla bacshe halla jiro isla gurigeynti laakiin bini aadamkaa jecel hadalka la dhifan ah. maxay dhihi jireen ma bariday bushi ma qaadee boggay u roontaa la yidhi hebelow ma barida bushi kaa qaadi mayso laakiin ruuxaad barisay boggiisay u roonta walaalo waan fiican hebelow isoo salaamay waa nin fiican ah, ninku tabe kaama tegin bugtadayda iyo baahida ninku wuu og yahay ruuxaasay anfacaysaa laakiin waxay kuu tariya ma jiraan oo adiga xanuun kaa qaadi mayso asagoo ajir bukeel uu ku soo booqdo haddii ajir bukeel laakiin xanuunka marka la yidhaahdo alla unbaa qaadi kara almuhim wa sharu laysa ilayka allow laguuma tiiriyo ta'aduban adoo lagaa edebsanaya inaad tidhaahdo iyo inaad tidhahdaa shar laguguma dhowaada labadaa macnoba waa sax weeye ka horena wuxuu ku qiimo badan yahay ilaahay subxaanahu wa tacala xaggiisa sharba kama yimaado sharku wuxuu ka dhexdhacaa fii mafcuulaat اllah laa fii afcaalihi afcaasha rabbiga oo dhan waa xasana waa cadli waa xikmo ee innaga markayna wuxuu ku dhaqana xumaba xumo noqonaya ma asaabaka min xasanaةi famin allah wma asaabaka min sayiئaةi famin nafsik sidaas wey wاlmahdiyu ninka la hanuunshay ee ariiqa toosan ku hagaagay man man hadayta kaad hanuunaysa wey allow in ana bika allow anugu adaan kugu tiirsanahay wa ilayka adaan ku miciinsan wey ana bika ay biqudratika waxawlikaan ku noolaan ku socdaan ku taagnah wa ilayka adaanaan ku miciin badiba markay hawsha xumaatana adaan kuu soo carari wey laa manja meel lagu badbaada ma jirto walaa malja meel la maciirsada ma jirto minka ay min ciqaabik adiga lagaa geli karo megaal meel lagaaga badbaadi oo lagaaga baxsan orod iyo caga lagaaga baxsan ama magan lagaa magangeli dadku marta marra way baxsaan oo cagahooda wax ka dayaan markay naftu u yaabaan ruuxay dhan ruuxa iga qaba ay miciin badaan labadaba ma jirto wey kaamana baxsan karo axadaan kaa magangelaynina ma jiro naga kaa dhicin karo naga kaa qaban karo laa manja meel lagaaga badbaada ama qaab lagaaga badbaada ma jiro walaa malja maljaa minka ay min ciqaabika ilaa ilayka adugun baa laguu soo carari oo lagu miciin bidi tabaaragta allow baraka badnaata ama sarraysay si loo kala duwo macnahaas tabaaragta allow khayrkaadu baday weeye khayrkaada iyo ixsaankaada iyo fadligaada iyo cadligaada xikmadaada badan wa tacaalayta allow sarrayso ka sarraysa naqaa'iso dhan astakfiruka dembi dhaaf baan rabbiga ku weydiisan waa atuub ilayka waana kuu noqonay addoon madax taagay baan noqday alla waa soo noqday xadiidkan marka hadda sheekhu wuxuu odhan doonaa wa kaana yaquuluhu fi اlfardi wاlnafli ducadan dambe ee dheer nabigu wuxuu gelin jiray buu ihi salaadda faradka iyo sunnooyinka laakiin aar sl waxay yidhaahdeen sunnaha la gelinaya arsidaasay dheheen axmed bn xambal wuxuu idhi inamaa hiya cindii fi taawuci xadiidkan iyo tahajudka mxuu ahaa istiftaaxani salaada sunnaha la gelin kamaa fi lfuruuc libn muflix mujaladka labaad boqol toban iyo ko alimaam ayaalisi abu daawud ayaalisi fii musnadi markuu xadiidkan wariyey wuxuu yidhi hada fii salaati اleyl haada fii salaati اleyl mujaladka koobaad boqol iyo soddon musnadkiisa alimaam albazaar asagu wuxuu soo guuriyey wax ijmaac u eg buu soo guuriyey bazaar musnadkiisa mujaladka labaad boqol lixdan iyo sideed wuxuu yidhi wainama اxtamalahu الnaasu calى salaati اleyl muxadiiintu iyo waxay ku xambaareen xadiidka inuu salaatuleyl khuseeyo ibn اlqayimna sidaasuu yidhi almaxfuudu ana hada اlistiftaaxa inama kaana yaquulu fii qiyaami اlleyl zaadka mujaladka koobaad boqol sagaashan iyo afar intaasoo wadaaddaa meeshaasay mareen sheekh albani laakin asagu wuxuu le warkaas waxba kama jiraane faman khasa alxadiia biاnafli faqad wahim wadaadaha waxaa taageeraya sidaa yidhi waxaa riwaayaadka odhanaya nebi maxamed salaada faradku ku dhihi jiray waa rag yar oo fara tirisa laba iyo mid wey ruwaadda xadiidkan wariya badankood salaad bay idlaaqeen in badanoo ka midana salaatulel iyo tadawuc bay sheegeen labadaa kooxood halkaa udhig koox yaroo laba iyo hal ah ayaa waxay idhaahdeen salaada faradku ku akhriyi jiray ragga sidaa yidhina min xayu alxifdi waاdabdi waa laga xoog badan yahay marka hadalku slku ay tuureen axmed baa tuuray hawl sahlan ma aha tayaalisi bazaaroo ka soo guriyey muxadiiin ka soo guriyey ibnuqayim hawsha hawl sahlan ma aha laakiin shekh albani waxaa xoojinaya xadii maxamed maslm u wariy nasaa-ina ku soo maray oo odhanaya yaa jira odhanaya mxuu ahaayey salaada mxuu ahaayey faradka iyo sunnadaba waa la gelinaya oo arad maktuub sheegay maktuubo sheegaya ayib iyo taawuc baa israacinaya midkaa isagaa ah, xaafidna xajar wuxuu hi kitabka nataaj afkaar waa shuduud baa oo nin baaba ku khaldamay marka axaadiista tilmaantay in nabigu uu faradka gelin jiray ma xoog badno axaadiistu waxay u badan tahay salaatuleyl bay u badan tahay ama ilaaq ilaaqaasna muqayadka salaatuleyl ee tadawuca lagu xambaari marka in sheekha laga garleeyahay qadiyadaasi waad moodaa walcilmu cind allah kaana yquul wuxuu kaloo odhan jiray milahu asagoo kale duuna qowlihi baa kuu qadanahad wakaana yaquul baad soo socotay soo maahaadi milahu ducada haddaanu soo maroo kelow nabigu akhriyi jiray duuna qowlihi asagoon lagu darin anta rabbii wa ana cabdukada ilih intii aan soo garan maysaan laa ilaaha illaa anta subxaanaka wabixamdika intaasay ku ekaan jirtay kuma dari jirin inta ahayd anta rabbii wa ana cabduka ood soo martee dalamtu nafsi ilaa aakhirihi wayaziidu laakiin intaa haka gooye wuxuu ku dari jiray mararka qaarkood nabigu allahuma anta almelik laa ilaaha ilaa ant subxaanaka wa bixamdig intaa waa raacin jiray wey ayib intaas wuu raacin jir xadiidkana waa xadiidkii cali kaa hore dheer ayhano milu mid xadiid caliyin bu hadda kule ujeeda xadidkii horen hayne kii hore abu hurera kii dambena wuxuu ahaa wajahtu xadiid cali oo asna axaadiista saxiixa ah ee daba taagan xadiidka hore ku jira wa kaana yaquul wuxuu kaloo dhihi jira nabigu ku dari jiray milahu aydan xadiidkii ducada haddaynu soo marro kale ilaa qowlihi wa ana awalmuslimiin wa ana awalmuslimiin yuu ku daysan jiray wey oo allahuma anta almalik laa ilaaha illaa anta subxaanaka wabixamdi kuma dari jirin wayaziidu wuxuu ku dari jiray laakiin wayuziidu wuxuu korin jiray allaahuma hdinii liaxsani اlakhlaaqi wa axsani اlacmaal ilaahu akhlaaqta u wanaagsan igu hanuuni iyo camal midka u fiicane alla loogu dhowaado laa yahdi kuma hanuuni liaxsani ay ila axsani ilaa anta waqini allow i ilaali sayi alakhlaaqi dhaqamada kooda xunxun iyo walacmaali acmaasha iyo faalka xunxun laa yaqi sayi'aha ilaa anta acmaasha iyo akhlaaqda iyo usluubkan wanaagsani ee xun xumaha aduunbaa ummadda ka dhowra cid kale kama dhunto alla iga dhowr waa duca wanaagsan wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiro nabigu ku furfuran jiray salaadaha allowna zanaantada hufnaantada aad ceeb oo dhan ka hufantahay ceeb kasaliin baa tahay wa bixamdika xaggana waad mahadsan ama mahaddaada lala qabo ama anuu mahaddaada ku dheehanoo ku noolba wa tabaaraka smuka magacaadu barako badnaaye magaca khayraad baad allow leedahay wey magacaadaa khayr badan wa tacaalaa sarreeyey jadduka muxuu ahaaye cadamadaadu weynankaaduna weynan sara weeye la koobi karin walaa ilaaha ay walaa macbuuda macbuud la caabudo xaq lagu caabuda ma jira hayruka adigaan ka ahay xadiidka xadiiu caaisha weeye xadiiu caaisha weeye xadiidka haddaba subxaanaka allahuma aynu hayno ayib xadiidkaas aad baa loo weerara wadaado badan baa daciifiya wadaado badan baa daciifiya oo aad u weerara xadiidka caaisha wadaad waxay dhahaan xadiidkan baabkan wax ku ansaxayba ma jiro subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka in laga dhiga istiftaax wax xadiioo ku ansaxay maba jiro wadaaddaa yidhaahda mutaqadimiin mucaasiriinba laakiin eh, waaa axaadii badan baa ku yimid xadii badan baa ku yimid baabkan ilaa toban xadii baa ku timaada toban xadii baa ku timaada oo barhkood uu xoog badan yahay marka hawl saalan maa marka la sugeeyo way isbiirsanayaan wuxuuna si gooni oga sugan isagoo mawquufo sayidina cumar ibn khataab radi allahu tacala canhu isagoo mawquufu ka sugan yahay oo isagu markaa saxiix ah hal cilun buu xadiidka caaisha leeyahay oo abuljawsaan ninka loo jeeda aws ibn aws athaqafi yaa ku jira sanadka ninkaana waxay wadaadacad badan caddeeyeen inuusan caaisha waxba ka maqal ibn cabdilbar iyo rag badan baa hawshaa caddeeyey bukhaarina waaba loo tiriya warkaa inuu caddeeyey iyo axmedba wa qaala wuxuu kaloo nabigu yidhi inna axabba alkalaami hadalka loogu jecel yahay ilalah ilaah xaggiisa weedh midda loogu jecel yahay ilaah xaggiisa an yaquula alcabdu addoonku inuu yidhaahdo weeye subxaanaka allaahumma ilى akhirihi tii haddaynu marayna hadde subxaanaka allahuma bixamdika wtabaarak smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka dhammaystirku saas weeye xadiidkan dambe ina axaba alkalaamina waa min xadiid ibni mascuudin weeyaan riwaayadda badankoodna mawquuf bay ka dhigaan riwaayadda badankood xadidka wariya ma rafciyaano nebi maxamed ma gaadhsiiyaane ku ekeeyaan cabdullaahi ah ibni lafdiga inta badan lagu warshanaya ina min axabi alkalaami ila allahi wey way kala duwan tahay ina min axab اkalaami iyo ina axab اkalaam ina axab اkalaam waxay u baahan tahay nas tawqiifi rabtaa ilaahay rasuulkiisun baa sheegi kara hadalku ilaahay u jecel yahay rasuulkiisun baa sheegi kara ama alla ka soo tabin kara laakiin haddaad tiraada waxyaabuu rabbi jecel yahay waxaa ka mida ah. waa hadal anaa ku ijtihaadi kara adaa ku ijtihaadi kara ilahay soo sheegi wanaagsan ma jeclo ina min axab اkalaami ilallah in la naزho oo la mahadiyo oo isaga la weyneeyo waa sax wey mintaasi wax badan bay faa'iideen dhaawac badan bay keenaysa oo riwaayada mawquufada ah mintaa u ron riwaayada marfuucadana maxaa u roon minta in la gooyo way fahanteen baan u balay waxaan ujeeda macnuhu waa intaas wabilmunaasaba sheekhu kitaabkiisa silsilada ah wuu tilmaamay xadiidka mascuud waxaa raajixa inuu mawquuf yahay haddana waa inoo ixaaleeyey soo maartan raqamka saddexaad lambarka saddexaad uu sheekhu qabto ibn manda baa wariyey iyo nasaa'i iyo mawquufan wa marfuucan wuu waday uma ra'aytuhu fi النasaa'i fakharajtuhu fi الصaxiixa raqam laba kun sagaal boqol soddon iyo sagaal soo ma aragtaan halkaa markaad tagtaan waxaad ugu tegi doontaan inuu sheekhu leeyahy wاraajixu ana xadiiثa bna mascuudin hada inuu yahay mawquuf haddana wuxuu usoo kaxeeyey inuu yahay ka marfuucu haduu nabigu dhihi jiray ah marka adu macnahaas lagu baraaro almisi kastaba noqotay riwaayada hadda meesha inoo taalla ina axab alkalaam ee aan ahayn ina min axab اkalaam aan ahayn waa min xadiii maxamed ibnu saciid ibn اasbahani shawaahid badanna waa leeyahay marka hadduu mawquuf yahay hadduu marfuuc yahayba aybtii qaybaha hore eenu soo maray baa kaaga filan sawaabkuna waxaad moodaa xadiidku inuu yahay mawquuf mawquufka raajixa marfuuc waa laga xoog badan yahay sheekhana rajaxay waxaa laga yaaba sheekhu markuu ku bararay kadib inuu mawquuf yahay inuusan hadin inuu ka saaro iadka ama u baraarujiyo u talmaamo waxyaaba badan baa mogta adoo kugu taagan ay naftu kaa bixiy milahu wakaana yaquul wuxuu kaloo nabigu ohan jiray milahu mil adducaaءi saabiq wayaziidu wuxuuna koran jiray fii salaati اleyl salaada habeennimada la tukado salaatuleyl cinda slf haddaad maqasho waxaa weeye salaad walbood bacd almaqrib dhacda bacd almaqrib ilaa ceshaha salaadaha gaalaa la yidhaha salaatuleyl u yaqaaneen waa ayagu say u yaqaaneen curfigooda nabiguna wuxuu ku iطlaaqaa habeen habeenkii wixii dhaco dhan baa salaatuleyl khaasatan wixii bacda noom dhacaa markaa tahajud la yidhaahdaa marka salaatuleyl ha u qaadanina keliya marka la sexda kadib wixii la tukadee salaatuleyl salaadaha dhaca bacda almaqrib ila alcishaa ee sunnada mutlaqa ah bay u yaqaaneen saxaabadu siduu xudayfe sheegay iyo anas ba ay sheegeen laakiin hadda waxaa loo jeedo waa salaadii nabigu u soo kici jiray ee witirka ahayd ee tahajudka ahayd mawducooyinka nabigu gelin jiray sida badnayd laa ilaaha ila allah allaaan ilaahay ka ahayno aq lagu caabudo ma jiro alaaa saddex goor buu ku celinayaa allahu abar kabiira alaaan saddex goor buu ku celinayaa ilaahay baa wax walba ka weyn weynibuu ka weyn yahay wy wax walba allah ka weyn weynibuuna ka weyn yahay saddex goor buu ku celinayaa allahu abar kabiira walxamdu lilaahi mahad allay u ahaatay kaiiran isagoo fara badan xamdiguu badan yahay ama in badan subxaan allah ilaahay baa ceeb ka nasahan kana hufan waxyaabaha la sheegay xunxun bukratan arooriya waa asilan galaba bukratan waa asilan waxaa looga jeeda dawaam iyo istimraar baa looga jeeda ee maaha intay qiyaamadu taagan tahay wax loo jeedo ayib ama intuu adduunku taagan wax loo jeeda bas maaha waa iska halqabsi loogu talagalay allow weligaabaad nasahan tahay wax walbana ka nasahan tahay ducadan hadda aynu hayne toddobaad istaftaxa waxaa ku furfurtay bihi ducahan iyo dikrigan rajul min asaxaaba salaadiisa ku furfurta markuu xidhay kadib faqaala subano wuxuu yidhi cajibtu laha waan u bogay ama waan la yaabay waan la amakaagay maxaa jira futixat laha ducadan waxaa loo furay abwaabu الsamaa'i cirka albaabadiisa loo furay saxaabada markuu salaada gale allahu abar allahu akbar kabiiran buu sii daayey nabi maxamed baa wuxuu arkay marka malaa'igtii qaaday iyo albaabadii loo furay ilan isku indhamanihina suubanee indheheen indhihiisu waa isku mid waxa markaa la fiirisay u samaysan yihiin bini aadan baynu wada nahay laakiin isku awood ma aha yara maa la nara marka isku awood ma nihin ida wux intaa ka dambe taqriirkii nebi maxamed iyo ammaantu subanuhu ammaanay ducadaas iyo fadligeedu bay sharci ku noqotay ee dhawaaqu saxaabiga ku dhawaaqa sharci kuma noqon xoguu tajawus baa ku jira tajawus baa ku jiro in lagu tiriyo muxuu ahaayey sifatu salaati nebiga ma quruxsanayn nabigoo tukanhayaa saxaabi ducadan la yimid kadib nabigu waa ammaanay mar dambuu nabigu ku ducaystayna ma hayno oo xadiia ma fahamteen meesha sheekha laga mulaaxadaynayo halkaasay malaxdadu ku jirta laakiin waxaan is leenahay waxyaabuu nabigu sidaa u ammaanay khayrkiisana uu tilmaamay ka tegi maayo wالnabiyu idaa amara bishayin lam yatruk ayib cajibtu laha futixat laha abwaab الsama nebi maxamed ma daynhayaa sheekhu macnahaas miicsanaya wuxuu leeya nabigu sheekhu nabigu ducaduu sidaa u tilmaa u ammaanay hadda ka hor ba usan la imanin wixii intaa ka dambeeyey subanuhu waa la imanayaabuu sheekhu kuu ishaarahaya laakiin wadaadda naqdiya baa jiro mucaasiriina oo aan fahmin wadaadku meeshuu gacantoglaynayo sidaa dartee ibn mcumar wuxuu hi xadidka wariye waa xadid ibn cumare famaa taraktuhunna mindu samictu rasuula lah sal slam yaquulu dalik nabi maxamed intuu sidaa yidhi weligay ducada kama tegin buui allahu akbar kabiira alxamdu laahi kaiira wsubxaan lahi bukratan waasiila waa mid yaroo dhib yar wuxuu kaloo nabigu ku furfuran jiray alxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiba mubaarakan fii alxamdu lilah mahad allah iskale xamdan mahad kaiiran badan ayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyo khayrkiisa la badiyay awaabkiisa istaftaxa bihi rajulu aakhar saxaabi kale ah ku furfurtoo salaad ku bilaabay faqaala wuxuu yihi subanuhu laqad ra'aytu inay caشhara waxaan arkay inay caشhara malakan labiyo toban malag baan arkay yabtadiruuna kala boobahaya u kala dhaqtamahaya ayuhum kooga yarfacuhaa qaadi lahaa ducada gudbin lahaa ninkii dheelmin lahaa ee guri geyn lahaa bay isku haystaa fadligeeda iyo qiimaheeda ayb laqad ra'aytu inay caشhara malakan yabtadiruunaha ay yatasaabaquuna ilayha ayuhum yarfacuhaa sidaas w marka ducadaasna way khayr badan tahay xamdan kaiira ayiba mubaarakan i yatiir hadaad ku qabato khayr weeye barakaad ka heli ayb xadiidkii hore marka aynu soo maray wuxuu ahaa asagu saxaabi kii kore ka duwan buu ahaa oo xadii ibn cumar buu ahaa kan dambana saxaabi kalaa iskale marka midkii aad ka xifdidaba ducooyinkaas wixi aad ka kari karto kala imow waxba yaa laisku dhibin kaana yquul wuxuu kalon jira allahuma laka alxamd allow mahadaday kuu ahaatay alxamdu lakay ahayd markoo in la yidhaahdo laakiin haddii macmuulka caamilkiis laga hormariyo ama khabarka mubtadida laga hormariyo wax inta badan ama e, jaara majruurka iyo mxuu ahaayey e, mutacalaqiis laga hormariyo wuxuu faaidey ikhtisaas ama xasri cinda albalaaqiyyin waad garanaysaan marka muhiimad baa ku jirta marka hadda waxaan ka rabnaa xasri oo dhan weeye ikhtisaas ma ah xasri weeyo mahadoo dhan oo dhammaystiran allowada iskale weeye anta nuuru الsamaawaati cirarka nuurkoodii baa tahay bimacnaa munawiruhumaa bay selafku ku fasireen nuurkoodii baa ta alla adaa ifka geliye wey oo nuuriya dayaxa iyo muxuu ahaaye qoraxda iyo xidigaha iyo waxaan dhex yaalle alla geliya oo nuuriya iyo waladi dhulkaba waman fiihina inta ku nool nuurka ama nuur macnawi hidaayiya hanuun ha noqdo ama nuur xisi ah ha noqdo kan la ararka ah walaka alxamdu allow mahadaday ku ahaatay anta adugu qayimu الsamaawaati samawaadka allaha maamulaa tahay ee u taagan hawshooda haya iyo walaada dhulkaba waman fiina iyo inta ku nool dhul iyo cirba walaka alxamdu mahad alla ku ahaata anta adugu meliku samaawaat samaawaadka allaha hantiya iskalaa tahay iyo waalardi waman fiihinna gaalada kibirtay wax walbay sheegtaan aminkan waa le nin ciri dhul aan iskala yidhahda fircoon baa u kibir badnaa muxuu yidhi alaysa lii mulku misra wahadihi اlanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun intaasuu la taagan yahay lannu hadduu ruxu dha cirka iska le oo dhulka iskale horo ka fashilmahaya ninka gaalka raba ummadda inuu khaldana xoogo in wax siyaasad isku dayo ummadda uu madax duubsado indheer magaradka iyo makastada uu la kaco uu wax buubsaduu rabaa ma raba wax iska fashilno banaanka inuu soo dhigo shayga baailka in la dhoobo wa lagu qariyu u baahan yahay meliku samaawaati walardi baa ta waman fiihina iyo inta ku noolba walaka alxamdu allou mahad adaa iskale ah. anta isilaax bay leeyihin qolyaha zuhaadda ah qolyaha mxuu ahaaye usuuliyiinta iyo mutakalimiinta ahlulcaqaa'idna musalax bay leeyihiin si kastaba noqotee alxaq laba macnaa lagu daaqa fii luqati اlcarab wa lisaan الshar laba macnaa lagu idlaaqa alxaq shayga jira waa la yidhahdaa sawaءn kaana xaqan aw baطilan shayga mawjuudka alxaq bimacna اlmawjuud shayga jira ee shay la arkahayo ama la taaban karo maxsuusan macduum ahayn xaq baa la yidhahdaa markaan alxaq oga jeedno marka almawjuud oga jeedno didkiisu waxaa weeye almacduum aw ilmustaxiil alxaq wuxuu noqdaa shayga jire xaggana saxda ah almawjuud الصaxiix marka didkiisu wuxuu noqonayaa shayga baailka waa in kaana mawjuudan shaygaan xaqa ahayn en garta ahayn hadduuba dino ha jire ayaa markaa waay dhheen slku wasiru xaqun maxay uga jeedaan markay caqiidadu qorahayaan wasiru xaqun maxay leeyihin ma fiican yahay ujeedaan mise waa sharcibay ujeedaan waa jiraa wey wax jira wey wax dhacaa weeye ujeedaan marka musalaci eh, alxaq labadaa macno ku dhacaa inaad ujeeddaa alxaq bimacna almawjuud waa shay jira ama ha fiicnaado ama ha xumaadee oo markaa waxaa ka soo horjeedahaya oo muqaabilkiisa noqonaya hayga macduumka ama mustaxiilka ah alxaq mar waxaa looga jeeda oo ku dhacaa waana sida u badan markuu sharcigeenna ku yimaadee shayga jiree xaqa ah ee saxda ah warkuu khulaasihiisu waa intaa khulaasada marka intaa wey marka intaasu kullu qawli marka waa camal laa yancaqidu sharcan walaa yufiidu xukman waa baail wixii intaa ka soo harana waa xaq marka fuqahada xaggooda loo yimaado waad waxay dhaheen maa lahu faa'idatun maqsuuda waa xaq wamaa laysa lahu bifaa'idatin maqsuudana waa baail waa lagu dagaalamaa gebagabadu waxaa weeye hadda waxaa loo jeeda waa maxay alla jiro xaqaat waxaa weeyaan dhab oo sax ah baa loo jeedaa anta alxaqu allow adaa xaq ah oo dhaba wii jirana wixii kaa soo harayna waxaan jiran weeye dalika bianna allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail wa wacduka yaboohaada ad u ballanqaada dadka ahlu khayrkana xaqun shay jiroo dhici doonoo saxiixa wey idan wacduka xaqun taasi waxaa laga ya markaa in weli aan wacdiga la gaadhin laysa huwa bimawjuudin laakiin waa ai xaqun bimacna saxiixi whaabiti oo iman doona xilligii logu talagalay wacduka yabo ahaado iyo ballanqaadkaadu allow xaqun dhab wey wa qawluka weedhaada iyo waxaad sheegtana xaqun waa dhab iyo run waa liqaauka la kulankada akhrayn lays heli doono ummadda ay ku mudan doonto lays xisaabin doonana xaqun isna dhab weeye oo geerida geerida laga bilaabo liqaaha ila geeridu ka bilaba ila wixi ka dambeeye waljannatu jannaduna xaqun shay xaqa weeye wannaaru naartuna xaqun shay jiro oo sugan oo dhab ah weeye wsaacatu qiyaamaha dhiciddeeduna xaqun wannebiyuuna ambidii rabbi soo diray farabadnana xaqun shay jiroo dhaboon dheeldheeliya sheeko ahayn weeye wamuxammadun xaqun waa takhsiisu bacda tacmiim nebiyaduu nabigu soo galay wanebiyuna xaqun buu ku dhex jiraa laakiin gooni baa loo sheegay maadaama uu ambiyada wax dheer yahay marka shayga haddaad arto min baab alcadfi alkhaasi cala alcaam ah gooni waxa loogu sheegay waxbaa jira ahmiyad gooni ah in lagu baraarugo inuu fadli dheer yahay munaasabaa jirta nabigu marka waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa nebigu u dembeeyey ay inkireen weeye gaaladu khaatam alambiyaa wey waana inkireen yahuud iyo nasaaro marka waa in lagu dhajilo ama badwada ama badwadana dhab jirta weeye waadna ogaan doontaa allaahuma laka aslamtu aslamtu lakay ahayd adun baan ku hogaansamo isku kaa dhiibin cid kale isuma dhiibin baa ku jirta xasrigu muxuu faa'iideyn macnahaas uu daahirku faa'iideeye manduuqan inaad sogto mafhuumkana aad anfido mafhuumkana waad anfin manduuqana waad sugi ayib allahuma laka aslamtu allow adu un baan kuu hogaansamay cid kale ooma hogaansamhayo wey wa calayka laa calaa hayrika tawakaltu adu un baan ku tala saaraan allow wa bika adigaan aamantu ku rumeeyey ahad kale ma rumayno oo baail ah wa ilayka xaggaadun baan anabtu u laaban allow adaan kuusoo laabtaan kuusoo cararay ii dambdhaaf ii naxariiso wa bika biqudratika waxawlika khaasamtu yaan xaqa ou garramaa un ku doodaa aaad i bartay iyo awoodaada iyo tawfiiqdaada iyo xeelada rabi igelisood isiisay od waafajiba alla ku murmaawe oon ku dooda oon aqa ku difaaca oon u gargaaraa oon la garab taagana wailayka xaakamtu adu un baan alla kuu xukuntamaa oon kuu garamaa oon xukunka kula soo aada cid kale lama aadan wey nafs alqadiya waxaakamtu ilayka ahay taksiis baa ku jira iyo xasri wada socda ilaahay keligii un baa in loo xukuntamaa ah wey iyo sharcigiisa cidkaa ninka uxukuntamay ilahay ku sharig yeela wey anta rabbunaa rabbigaanaad tahay wa ilayka almasiiru mudashada iyo noqodka dambana adiga xaggaada wey nin iswaala waxaa weeye geeri baa uran fircoon su u urdaysoo ayr lagama jiidin oo biyaha laguma tur laguma baktin idan waxaa weeye wa ilayka almasiir waa ta loo kala dhaqaaqi waay ayib shay walboo la inkiray dhan wadaaduhu gaal ee islaan geeri baa la inkiri waa waa muttafaq bayna alcuqalaa'i wاlbahaim wاlmajaaniin xayawaanka og inay dhiman hayaan saa darteed markuu baalku soo maxay u cararaya ma iska fadhiyaan haddaysan garanayn in la dhiman hayo lo'da iyo xoole iyo geelu mid walba geedaha u jijibir u carari wadkaan cidaan ogeyn ma jiro naftu way didi ama aadama ha noqdo ama khayrka ha noqdo waana shay la inkiri waayey maxaa yeele shayga maxsuuska ah dadku ma inkaraan haybiyaadka inkara inta badan shayga kaa maqnay xaqaa la dafiraa laakiin waxaad arkayso wax inkari kara ma jiro adigana ku abanaya anta rabbuna وilayka اmasir fkfir lii allow ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsho dunuub ah wamaa akhartu wixi aan dib marsaday wamaa asartu wixi aan hoos u sameeyey wamaa callantu wixii aan la ubatay aan kor u qaado oon muujiyey wamaa shayna allow ii dhaaf anta adugu aclamu bihi mina adiga ogaal badan tahay waxaa jira waxyaaba aadgelooda dembiba aadan moodayn kuwa intaad gashaa iska ilowdayba oodan ka toobadkeenaynin baa jira waxoo dhan ba allow ii dhaaf wey wamaa anta aclamu bihi mini waxaad rabbi adigu iga ogaal badan tahay oo dunuuba oo anu aanan garanayn oo sulmaseegto fara badan iyo dhacdhaca allow idhaaf wey anta adiga almuqadima hoo marsha ninkaa doonto dalacsiiyo sharaf siiya wa anta almuakhiru alla wadaa dib u dhiga axadkaa doonto ilaahay baa waxna dalacsiiya waxna rida anta ilaahay ay macbuudi allihaan caabudaya xaqa tahay laa ilaaha ilaa anta alla aan adiga ka ahaynoo xaq lagu caabudo ma jiro wey walaa xawla xeelad iyo kaarta iyo walaa quwata tabar iyo awood ilaa bika ilaa bixawlika wa quwatika mooye inay ilah adgu taatikada iyo xeelada na siiso odna waafajiso awoodna aadna gelisan annagu wax ma hayno wey bani adam waa iska daciif inuu ilaahay garab istaagaba mooye wa kaana yaquuluhu ducadan dheer wuxuu nabigu ku akhri jireen soo maray fii salaati اleyl salaada habeenka kalanwaaci اlaatiya sida anwaac qaybaha soo socda oo kala duwan ee kale qayb buu sheeg ilaa toban faqro sagaal faqra meelahaasu sheeku soo sheegay anwaacda iman doonta qaybaha iman doona maxaa ka mid ah wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray alanwaac waa jamcu nawcin alaatiyana waa aatin ama aatiya ayib allaahuma rabbi jibriil iman doona soo iman doona waa inta way kugu socogtahay wixii hore aan soo sheegnun bay ka dambaysa shekh wadi macaan kale oga jeeda wixii hore aan soo sheegnay waxaan ka aynu ducooyina yaan soo wadaa buu sheekh ujeeda allahuma rabi jibriila wmikaa'iila waisraafiila faطira الsamaawaati wاlأrض caalima اlغaybi wالشhahaada anta taxkum bayna cibaadika fima kanuu fi yakhtalifuun xadidka camar ibn yaasir ad garanaysaan allahuma rabi jibraiila allahuma raba jibril jibraail rabbigiisiyo jibraail waa malaa'igta boqorkooda iyo sayidkooda ugaaskooda wey wa mikaa'iila wa israafiila idan ambiyadii malaa'igtii rusul malaa'ika madaxweynintoodii baa lagu halqabsaday ayib haddii intaaba rabbi rabbi u yahay wixii kale maxaad moodaa wey faaطir الsamaawaati samaawaadka allaha abuurayow iyo wاlard dhulkaba allah abuurayow caalima اlغaybi waxa maqan allaha ogow iyo washahaada shayga joogtada ah shayga jooga iyo maqanaha anta adaa taxkuma kala xukuma kala saara bayna cibaadika addoomaha inta ka dhaxaysa maxaad ku kala saartaa fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun laabudda min xukm idan ilaah min asmaaءi اlxakamu wa huwa alxaakimu wa ilayhi taxtakim اlcibaad adduunka hawshaa ma dhacaysa goorbay dhicaadi aakharay dhacaysaa w laabudda ilaahay inuu kala xukumo adoonta addoomahas wad haystee nin walba nin kale ku dhegan yahay in la kala saaro wey وma khalqna الsma ard baynahum baطila dalika danu اladiina kafaruu fawaylu ladiina kafaruu min الnaar am najca waxaa lagu xidhay soo ma iyo ciqaabtii iyo xisaabtii iyo waxaa lasku xidhay cirka abuuriisa dhulkiisa dhulka abuurkiisa lasku xidhay adduunya in lagu dhaqmo oo nin walba camalkiisa uu la ogaado kadibna hadhow la kala baxo kala bax waa aakharo adduunkuna waa camal ninkii yidhahda marka aakhara ma jirto wuxuu inkiray in ilaahay subxana wa tacala adoomada kala xukumay wuxuu inkiray in dhul iyo cir xaq iyo gar loo abuuray bilaash iyo baail iyo berdoodan baa loo abuuray buu lehay waa meesha aayadda u daliishadaan weeye laazim اlmadhabi fahuwa madhabun ayaddana loo daliishada qur-aanka hadaad in badan maqashay laazim اlmadhabi laysa bimadhabin waa ra'yi ay wadaadda yar qabaan jumhuur baa loo tiiriyaa yaan lagu sirin jumhuur اlmutakalimiin weeye ama fuqahadu iyo salafku laazim اlmadhabi ida kaana bayinan aw daruuriyan fahuwa madhabun qur-aankuna wuu caddeeyey maxaa iskaga xidhan hadda ma muslimiin iyo muminiin ba iyo gaalaan simaynaa ma mujrimiin iyo saalixiin baan simaynaa am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kalmufsidiina fi اlأrض am najcalu اlmuttaqiina kalfujaar kitaaban anzalnaa waxaa lagu xidhay adduunka abuurkiisiiy waa lasku xidhay hawaabkii ciqaab kala bixi aakhare iyo adduunka baa laisku xidhahayaa adduunka wixii la jebiyey ee la qarbuday ee la bodaagay ee baail iyo xaq laysku labay ahaa iyo nin santaaga iyo nin kibra waa in la helo aakhara lagu kala baxo haddaad tiraahda xisaab iyo hawlaha midna iyo aakharo waxaad ogolaatay ilaahay bilaash buu abuurayba ciri o dhul waa ciyaar wax faa'iido ay ma jirto baa macnahaada ka laasimaya laazimkaa meesha ka yimid ee ilahay wuuu ka dhibay wuxuu ka dhigay madhab اlkufaar dalika danu اladiina kafaruu baa layidhi meelay gaala ku caddeeyeenna ma jirto fii kitaab ay ku caddeeyeen ilahay wuxuu abuuray ciryo dhul cabatan cirig dhul cabad baa loo abuuray gaalama aysan caddaynin laakiin hadalkoodu ka laazimay wix hadalkoodii ka laazimay oo inkaarka aakharaa aakhara inay dafireen waxaa ka laazimay inay leeyihiin ciriga dhul bilaash baa loo abuuray lusuumkaasaa lagu dhejiyey ciqaab baana laga ratibay iyo waciid idan waxay u daliisheen mufasiriintu waxay yidhahan waxaa weeye laazimu اlmadhabi laysa bimadhabi waxaa ka cad oo aayaddaa kaga fiican aayadda suuratu tawba baa kaga fiican iisoo qabtaa dee qaatilu ladin laa yumina biاllahi walaa biاlyawm اlآakhir ninkaa doonta yuhuuda ama nasara u tag aakhare wuu rumaysan yahay ma soo helaysa nin nasraani baan ahay ama yuhuudi baan ahay oo aakhare inkirsan qur-aankuna muxuu ku yidhi qaatilu ladin laa yumina biاllahi walaa biاlyawm اlآakhir min aladiina uutu kitaaba u dambaysay xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakhiruun kufrigooda kale iga daa maxaan rabaa ahlukitab waxaa la yidhi aakhiray beeninhayaan oo yuhuudiya nasaara ah kuwa bannaanka taagan hadda muxuu ahaa bigibigida saaro soo qaba weydii aakhira wa jirtaaba ku leehay maxay dhaheen fuqahadu ahlu tafsiir wa ahlulcilmi almuxaqiqiin waxay yidhaahdeen jannada iyo naartay sheegahayaan ay tilmaamahayaan waxay siinayaan tilmaamo uu tilmaamiyo janno iyo naar lagu ogaan ahayn marba shaygii sifaadkiisa sifaadanka haddaad siisa kaan kalmunkiri lahu baad la mid tahay waxaan ku uhi sheekhan ma taqaana waan aqaanaa war xasan ma taqaanaa waanka waxaa waan aqaanaa nin geedka leego dheero casoo quruxsan wayaa tidhi maxaa laga fahmay inaadan aqoonin warkaa inaad fahantaan u malaynaya misaalka meel fukuu geen maayo anas kuu kaa fasiray inaad fahanto waa muhiim jiddan laa yuminuuna bilaahi walaa bilyowmi alaakhir macnaheedu waxaa weeye aakharada shareecadu sheegta aakhar aan ka ahayn bay nasaare iyo yuhuud sugahayaan oo iyagu ay leeyihiin oy keligood ku dhuflaynhayaan oo oo dad kale ay hangoor ku qaban hayaan oon haween lagu guursanaynin oon sharaab lagu cabaynin oo marqaan uusan ka jirin oo waxay leeyihiin ruuxda besaaba la nacmayn jasadka loo na xisaabo kaley sheegahayaan marka ilahay wuxuu ka yidhi aakharada aan sheegay ama aan diyaaray mid aan ka ahayn baad rumaysantiin wa maca daalika waxaa weeye macnahaas wuxuu noqday laa tu'mina biاllaahi walaa biاlyowm اlaakhir laazimu اlmadhabi fahuwa madhabun hadalkoodi maxaa ka laazimay tilmaantay aakhara ka bixiyeen maxaa ka laazima wadaadow war ma afjaniis baan ku hadlaya masaaf somaaliya maydan fahmi tilmaantay aakhara ka bixiyeen maxaa ka soo baxay tilmaanaysan aakhara lahayn waxaa ka dhashay aakharaba inaysan aqoonin ilahna muxuu ka yidhi maydan rumaynin macnedu waa maxay laazimu اlmadhabi fahuwa madhabu marka intaasi waa waan yar baxayan halkay kusoo noqdo anta taxkum alla allah kala xukma bayna cibaadika addoommahda fii maa shay baad ku kala saartaa iyo qadiyad iyo gar fiihi gudihiisa yakhtalifuuna iskumaan dhaafeen ihdinii alla uga hanuuni lima khtulifa fiihi shay walbo lasku khilaafo oo min alxaqi xaqa biidnika ayb shay walboo laisku khilaafo xaqa allow xaqa igu hanuuni wey ayib baail iskuma khilaafo waa la isku raacaa shaydaan baa watee inaka adigu tahdii waad hanuunaysaa man tashaau ninkaad doonto ilaa siraaطin jid baad ku hanuunaysaa mustaqiimin toosanoo alla ku duldhaca oo xaqi ah wa kaana salى اllahu عalيه wasalam yukabiru caشhran toban buu takbiirsan jiray allahu akbar toban goor buu dhihi jiray wayaxmadu caشhran tobanna alluu ku mahadin jiray wayusabixu caشhran toban subxaan اllahi buu odhan jiray wayuhalilu wuu tawxiidsan jiray caشhran toban kale laa ilaha illa allah buu toban ku celinaya subxaan allah buu toban ku celinaya alxamdulilahi buu toban goor odhanaya allahu akbar buu toban xidhahaya subxanahu sal slam ilaahay la kala baryo og buu yidhi murhadalla la kala odhan og marka waxaa weeye innagu waxaan rabnaa dee dadkii unsaa ilahay u baryahaya innaguna isku meel gallo ah, keenu waxaad moodaa marka uu xidhaba xurufaat wuxuu ka bilaaba ordahayaa imaamka salaadaada wax yar ku darana tacliiqaad baa bilaaban iyo dagaal imaamka hala bedelo iyo sidiisba maanta uu nagu dheereeyey iyo ayib masaajid masaajid ka salaad gaaban yahay baa la aadahay marka dambe marka waxaa wey waa saan u soconno bidaarasiiq bay kugu gashaa baa la yidhi waxaan ka yaaba waaga dambe in lahay faatax waxaan ka lama akriyi karo waaga dambe ay noqoto faataxada nusaa laga dhigo ayada laftigaada dheere way tegi haddii sidii la degi waayo ayib ruuxu markuu keligii yahay salaada dheer ha barto markuu dadka dunyaha ii dambayse markuu keligii salaada dheer iyo cibaadada dheer ha barto intaad yar tahayna cibaadada dheer iyo iyo hawlo badan oo ad lagu dhawaatan la imow si hadhow markaad duqowdo ama aad xoolo yarayso xoogow carabdhaqa kugu soo hado hadda adoo labaatan jir ama sodon afartan jir oo wiil dhalinyaro aad marka horeba oday lixdan jir si u dhaqmi jirtay oday lixdan jir ama siddeetan jir sidii baa u dhaqmi jirta oo in yarbaad ku urursataa hadhow markaad daasheed cajista eed haweenku bartaan oo carruurtu bataan oo dhaqaaluhu yaraado adugu lafaadu daxlaystaan oo meel walba ay ku shanqadho maxaad samayn doontaa waxaa weeye intaad intaad ladantihiin waxyaaba badan xahaysta wayuul wayastairu dembi dhaaf buu rabbi weydiisan jiray caشhara toban allahuma kfir lii ama rabi kfir lii buu odhan jiray wayquul wuxuuna odhan jir nabig waa kani allahuma kfir lii allaw ii dhaaf wahdinii allaw i hanuuni warzuqnii allaw irsaaq maal iyo caaima caafimaadku waa irsaaq waa irsaaqad cilmi waa irsaaqad caqliga wanaagsan waa irsaaqad waxoo dhan waa irsaaqad adduunyada basa maa irsaaqadu wacaafina allow icafi allow caafimaad isiya weeye dunuubta iga caaima caafimaadi oo xanuunka iga caafimaadi oo cudurrada diineed iga caafimaadi kufri iyo nifaaq iyo xasad iyo shirki baa u horreey casharan toban buu ku celin jiray wayaquul wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangala min adiiqi cidhiiri baan kaa magangalay yowma alxisaabi maalinka xisaabtee la kala baxahay fii riwaaya allahuma inii acuudu bika min atadyiiqi yowma alqiyaama allahuma ini acuud bika min atadyiiqi fi lmaqaami ywma alqiyaama riwayada abu daawud riwaayadii mxuu ahaay abu daawud iyo hayrkiiba cafwan min atadyiiqi fi lmaqaami aw ilmuqaami ywma alqiyaama allah waa igu celiyin weeye xisaabta maalinka akhiro caharan toban buu ku celinayaa allahuma qina cadaabaka yowma tabcud cibaadaka casharan mararka qaarkood inuu ku daran waa laga yaaba habeenkii laakiin markuu seexanaya ducada dambe u badnay allahu akbar meeshoo sheekh wuxuu ku qabanayaa waan ka soo teganaan baraarujyaan umayno wa kaana yaquuluun fii salaati اleyli kalan waacil aatiya hoosteeda wuxuu leeyahay salaatuleylka ha ku dhaho nabigu laakiin in faradka lagu yidhaahdo taasi diidi mayso hoosta ku ishaarahaya hoosta ku ishaarahaya ayib ila waxay leeyihiin inaan nabigu uun faradkooduu ku dhihi jiray waar la soo guurin laha saxaabada soo guuriye oo dhan ducooyinkan dambe salaatuleyl bay soo guuriyeen ummahaatulmuminiin baana u badnaa marka salaad far in lala aado cibaadadu waa tawqiifi waan isku ognahay hadday cibaadadu tawqiifi too shareecada looga dambayn waxaa kaloo la og yahay in sunnada iyo faradku ay wax kala duwan yihiin yushracu fi اnawaafili maa laa yushracu fi اlfaraa'id salaadaha sunnooyinka waxaa loo jeedaya laguna dhex qabtaa hawlaan faradka laga ogolayn waxaa wanaagsan marka duco walba meeshay ku in lagu daayo qaabka sheekhu iskugu minguurinhayo ee tii farad ku yimidna uu leeyahay sunnada waa lagu akhrin karaa tii sunna ku timidna uu leeyahay faradka waa la gelin karaa ilama wanaagsan aniga shakhsiyan waxaa fiican duco walba meeshay ku timid in la dhigo oo minguurintaa laga daayo saasaa ku wanaagsan lannu hadday faradka iyo sunnadu isku mid yihiin fii jamiici alaxkaam maana kala qaadneen laakiin waxaa muqarar fii shariicatina inuu nabigu kala duwi jiray axkaam fara badan hee sunnooyinka iyo salaadaha waajibka matamiso ma ah marka sidaasa quruxsan baad moodaa wlcilmu cind allah wuxuu kaloo oran jire allahu akbar allahu akbar alaaan saddex goor buu nabiga ku celin jiray dulmalakuuti ay dulmulki bay ka dhigan tahay waa mubaalaqo malakuut facaluud waa mubaalaqo allihii boqortooyada dhammayska tiran lahaa wey wاljabaruuti duljabri wاlqahri allihii dirqinaya qasbaya addoommadu waxaysan rabin ku qasbayeen nin walbo ciswaalo kibiraania ilaahay baa jabinanaya ayib ilahay baa madaxa qabanaya fircoon xagga ugu dambeeya haaruun muxuu ahaye haamaan awey muxuu ahaye namruud awey oo qaaruun awey nin walbo isqaada biixdaa laga kala jimay waa la quwaxay dul malakuuta allihii boqortooyo dhammaystiran u saaxiibka ah ayaa allahaasaa shay walba ka wey waljabaruuti awoodda muxuu ahaayey iyo qasbidda la qasbo addoommuhu amar iyo nahyi baa lagu leehay mar haddii ilahay amar iyo nahy waxaa same iyo ha samayna haddii lagugu yeesho wax khiyaarad aan ka lahayn waa lagaa sarreeya soo ma aha wاlkibriyaai kibirka uu rabbi ka wen yahay wax walba alkibriya iyo alcadam wadaadada waxay dhaheen waa isku mid saxna ma aha way kala duwan yihiin alkibriyaau ridaa'i wاlcadamatu izaari faman naazacanii fii waaxidi minhuma halagtuhu aw kama qala sal ly slam aw kama qaala caza wajal fi xadiid اlqudsi marka alkibriya marka la soo ururiyo ibr kibirku waa inaad iskala saraysa kayrka horta markaan makhluuqa fiirno inaad kayrkaa iskala sarayso issara mariso isqaado ood korkooda isdhigto ayaa kibir la yidhaha fi lmakhluuqiin addoommada marka loo soo laabto addoommadu marka waxaa weeye hawshaa darajada may laha bilaash bay ku sheegteen sidaa dartee buu kibirku ka yahay naar baana lagu galaa laakiin ilaahay uunkiisa maka sarreeya mise kama sarreeyo ma ka weyna mise kama weyno amar iyo tala ma kuma laha idan kibir allah iska alkibriya sidaa wey allah ka sarreeya uunkiisa ee ka weyn ee waxa iyaga qabta uusan qabanin wuxuu doonana sameeye saasaa loo jeedaa waalcadamati weynankii xaddhaafka ah alcadama waxay la waa alcidam aladi laa yuxaatu bixaddin waa weynanka aan la qeexi karin tilmaanna aan lagu koobi karin baa cadamada looga jeedaa ilahay laguma koobo walaa yuxiiطuuna bihi cilma weynan iyo kibir allah iska leh awood wax dirqida allah iskale mulki dhammaystiran allah iskale macnahaasa xadiidka looga jeedaa wax kale meesha kuma jiro alqiraa'a soo kuma dara haddee intaa yarta aan ku daro maaloodba cashirku baaqday waa idinka goynhayaa alqiraa'a qur-aanka la akhrin lahaa buu baab yahay haddii nabigu uu soo xidhay salaaddii oo uu ducaa istiftaax soo akhriyey maxaa xigi jiray uma kaana salى اllahu عalيه wasalam yastaciidu biاllah ilaahay buu ka magangeli jiray shaydaanka fayaquul wuxuu odhan jiray fi isticaadatii acuudu biاllah allaan magan galoo miciinsaday min الshayطaani ay min shari shayطaan shaydaan sharkii baan ka magangalay alrajiimi laga dheeri naxariista ilaahay maxaan ka magangalay min hamzihi afuufkiisaan ka magangalay wadadaa ku fasiray laakiin min hamzihi riwaaya waxay ku timi in muuto lagu fasiro suuxintiisa uu dadka suuxiyo ama qalbi maahintiisa uu maahiyo hamzigu waxay ku fasireen wadaaddo ay muutada ku fasireen waxaan dhihi jiray qalbimaaha ama miyir daboolka aybuubada ama imaaga wa udhow ay ku fasirhayaan ama suuxidda ruuxuu yar suuxee cabaar intuu siriro kadibna uu miirsanhayo wadaadahana waxay noogu fasiri jireen shaaficida min hamsi siririntiisa waad siriir adduunka kugu sii dayn iyo hawo adoo dhan waad waad maqan tahay waad qaadan tahay ma joogtid nin joogoo kuman baad ismoodi haddaad maogta ogtahay xanuunsantahy qur-aan isaaraad dhihi lahay laakiin nin sirsan baa tayoo suxsan irbad buu kugu dhufsan kabaabisa ah marka waad maqan tahay waad fahantiin baan u malay min hamsihi suuxintii dadka uu suuxiyo adduunya ku suuxiyo iyo saracadinti iyo wanafqii afuufta u afuufo kibir buu ku gelinayaa anaa kana anaa ini hebel ah anaa isla sarreeya waxaada ahayn waaba tagtaagsanba agan carruurta waxaan dhihi jirray xayawaanka waxaa u kibir badan odojijirhoolaha waad aragtee saasoo kalba lagu qaadi maanta tan uu la gergeriri kadibna mar danbuu dhigi soo mayd arag mase lama yaqaano baashaas oodajirtiroola la yidhahdo carabtuna xirbaab ay u yaqaanaan waxaan dhihi jirnay wuxuu leeyahay kibirkiisa dhulku amuu kula dumaa dhulku amuu kula dumaa ninkaad artay sakaraadka ee mudaca wax yar dhaama y wuxuu le dhulka amaa dumisaa yaani marka addoommadu waxaa weeyaan shaydaan baa ku afuufaya kibir kibirku waa musiibo kibirku waa musiibo iyo wa naftihi sixirkiisa ila qolyaha wax sixira oo afuufee wa min shari nafaataati fi lcuqadi wey marka kibirka ilaahba ka maangalay sixirkiiba ilaah ka maangalay suuxdintiisi iyo siririntiisa dadka uu sirinaya shaydaankuba ilaah ka maangalay yani shaydaan waa dhib badan yahay saa darteed shaydaanku nin walba ninkuu ka qiimo badan yahay ba oga dareeka kale culummada iyo dadka cubaadda ah iyo dadkaa weerar uusan ku hayna caamadu ku hayaa markaad waayeesheed nuglaato weerar wuxuu kugu soo qaaday waagaad labaatan jirkeed uusan kugu soo qaaday sidaa darteed slku idh ru markuu naf baxaayay oo xanuunsan yahay aad ha warqabo wacdi badan iyo gubaabin iyo tawciye iyo hanuunin iyo haddii kale karkaarku ku weydaarinaya lanno markaad naf baxaysaed xanuunsan tahay waa aakhiru laxdati min addunya saacaddii kugu dambayse weeye saacaddaa waxaad ku dhimatay ina xisabta ku xidhanta hawl marka wuu ku dagaalamay inuu maalinka ayada ah wixii aad soo waday konton sano uu cagta ku dhufto marka aad loo taxado ilah laga mangalo xadiidkaasi adugu dhamaynu asraacin wa kaana axyaana mararka qaarkood nabigu yaziidu wuxuu ku kordhin jiray fiihi fi listicaada tacawudka wuxuu ku dari jiray shay buu ku dari jiray fayaqul wuxuu odhan jiray acuudu biاllaahi الsamiici اlcaliimi min الshayطaan الrajiimi min hamsihi wa nafkihi wa nafdihi saasuu isu raacinaya oo asamiic اlcaliim buu ku daray allahuma inii acuudu bika riwaayad baa ku yimid allahuma inii acuudu bika min الshayطaan الrajiim min hamsihi wa nafkihi wa nafdihi uma yaqra wuxuu akhriyi jiray bismi illaahi الraxmaan الraxiimi walaa yajharu biha xadiidka hore intayna inta dambe u gudbayn xadiidka hore xoogow waa min xadiidi jubayr bni muطcim buu ku yimaadaa waana xadiid daciifa siduu bukhaari sheegay ayib iyo ibnu khusayma iyo bazaar waxaa lagu celeeyaa jahaaliya iطiraab bay ku celeeyaan wadaadto fara badan ayib sheekh albani asagu wuxuu qabaa inuu laa ba'sa bihi fi الshawaahid ayadoo sidaa tahay haddana xadiidku wuxuu ku yimid fi salaati اleyl wالtaطawuc siday cadaysay riwaayada misc ibn kidaam cinda abi daawuud wa cinda albagawi abilqaasim waxaa ku yimi asagu inuu salaatu subxi yahay si kastaba noqotee axaadiidta qaarkood waxay iطlaaqeen oo ay dhaheen salaadda markuu u istaago nabigu saa shaydaanka iskaga naari jiray axaadiidta riwaayadna waxay dhahdeen markuu salaatu sunaa tukanayo bar waxay yidhahdeen markuu salaad subax gelayo waa xilligii subaxa u darane bar waxay dhaheen salaadeeda garan mayne saasuu nabigu yeeli jiray raggaasi waa daciifiye bukhaari ibnu khusayma bazaar jahaal iyo araab bay ku galeen sheekh albanina waa xasan buu leeyahay fi shawaahid marka la fiiriyo la bas bi fi shawaahid cafwan waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaan xaakim ibnu xasan fi muxallaah ibnu jaarud fi muntaqa asaguna waa xoojiya laanno waxaa laga soo qaadaa ibnu jaarud wux muntaqa ku sheego kalmuxtaji bihi haahid buu leeya min xadii abi saciid alkhudri shaahid labaad min ibni mascuud can abi umaama shawaahidda marka la fiiriyo iyo xadiidku asagu aan ضacfi aad u xoogan isu kusi jirin oo munjabir ضacfigiisu uu yahay inuu sugan waad moodaa laakiin wadaadaha waa ضaciifiyeen intaa inaan ishaaro baan rabay ثuma intaa kadib yaqرأ wuxuu akhri jiray بisم اللahi الرaحمaن الرaحيم walaa yجharu biha lama jahri jirin yaعni kor oma dhigi jirin oo hawshii aan ka dhigi jiray awogey masugto meher ma leh ninkeedana makhraati ma galay somaali yidhahdeen waa qaacido soomaaliyeed laakiin diin maaha la soco hadda qaybtan dambe acuudu bilaahi samiic اcaliim xadiidka hore ee mucam lama socotee waxay la socotaa xadiidka shaahidkii xadiid abi saciid اlkhudri qadiyadan bisanka la ahriyi karo la ahriyi karin iyo in lala jahra la ahrin la sare waa badan annagiiy wahaabiyada iyo wadaadaha kale aan isku gallay ayib siyaasad xumadii aan gallay hadda kahor ka sheekeeyey marka laga soo tago hadda ila waqtiga igu yar marka meelo badan waa loo dheelmanhayaa haddaan ka gaarana galabtaan dhammaada kale berri wixii ka hara ku dari laakiin inaan khulaasayo laba daqiiqo aan isku dayo khulaasadu waxaa weeye ee culummadu qaybo ka mida waxay qabaan bisminku faataxa kama tirsano waadna ogtihiin waxaana leedihiin waa aimo la raaci oo xaq ah annaguna waa leenahay waxay ku khaldamaanun baa laga leexa marka qur-aanka la akhrinoo salaad la tukanhaya ma la akhriyi bisinka mise waa la akhriyi mahayo maalik iyo awsaaci iyo jamac meel ku qabaan bisinka la akhrin mahayo laa jahran walaa siran maalikiyadu halkaasay mareen wakadalika aimatu shaamiyiin oo awsaaci ka mid yahay iyo jumhuuru shaamiyiin sidaasay bisinka la akrin korna loo dhigi hoosna laga akrin mahayo na maqashiin maysid aduguna ismaqashiin maysid midnaba la aqbari maayo markaa dhamaysa istiftaaxa alxamdu lilaahi baad ka bilaabi bay taagan yihiin fiqi badnaynoo Eh, waag hore aan moojiri inay fiqiga ku nagu dhaamaan haddana aan arkan in waxba aysan la joogin ya waxay dhaheen ninkii bisan ka taga salaada ku xidhi mayso waa bidco lam yaqulu axad min alcilm ninkii bisanka ka taga salaad ku xidhmi mayso ama salaadiisu ma ansaxayso lam yaqul axadu min alfuqahaa almuctabariin iga daa wadaadaan dambe waxay la socdaan aysan jirin warka iska jooji maalikiyadii shaaficdu waa isku xidhan jireen maalkiyana bisin ma akrido laa hoos walaa sir iyo saaq midnaba waad ogtiin baanu maray awsaaci halkaasuu maray wadaadda haddaan ka soo tagno intaanada qabta bisinka waa la akhriyi karaa bisinka waa la akhriyi oo in la akhriya waa fiican tahay ama waa waajib baan isku dhexnaallaa waa waajib iyo waa la akhrin iyo waa fiican baan isku dhexnaallaa intaanada kale jumhuur ahlicilmi saxaabada badankood iyo taabiciin iyo fuqahada badankood waxay qabaan bisinka waa la siraysan markaan soo gebagabeeyo alimaam tirmidi markuu xadiidka wariye wuxuu yidhi wاlcamalu calayhi bisinka in la siraysto cinda akari ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi minhum abu bakr وacumar وcuثmaan وغayruhum وman bacdahum min الtaabiciin وbihi yaqulu sufyaan الthawri وbn الmubaarak وأxmed وإsxaaq laa yarawna an yajhara bbismi اllahi الرaxmaan الraxiim qaaluu وyaquluha fii nafsihi waana madhab abi xaniifata abi yuusuf alqaadi oo xasan ashaybaani abubakr alxaazimi kitaabkiisa alictibaar wuxuu yidhi wa bihi qaala akaru asxaabi اlxadii waana shaafici la socohada axmed bn xambal iyo isxaaq iyo akaru صaxaaba akaru taabiciin sufyaan athawri imaam ahli kuufa xagguu joogaa imaam eh, baqdaadu axmed aan xaggu istaagan yahay axnaaf iyo abu yuusuf alqaadi iyo maxamed xasin xaggay mareen awsaaci reeshaan waana daayeen inaan laangaabnahay somer dadaan soomaali nahay laangaab intaana bisinka la jaharta laangaab baan nahay ayadoo sidaata haddana waxaa idabdara ah inaad dadka xagxagato adoo laangaab ah horaanba aan tolba haysanin inaad haddana tira eh, isbuurto tiaanaa salaadii baa bisinka la jahra weydoyna waa idinka tagaaya ama sida awowga aad tiraa muxuu ahaayey bisinka xaggeed geysa iyadoon la gaadhinba xisaabtoon la bilaabinba bisinka awe war bisinkii in lagu xidho muxuu aha alwalaa walbaraa musiibuu noqday masale caaqadi ah oo ay ku xidhan tahay salaada burideedii iyo asixideedii ama ay ku xidhan tahay ruuxa in la gooyo oo la collaysto iyo in gacal laga dhigtay baashu noqoto dabci soomaaliya wey diin ma aha waa dabci soomaaliyeed diin ma aha innagu haddaanu siyaasad wadno saan ummaddu nooga didin markaynu u nimid bisanka waan oola jahri lahayn say u soo degaan oo u xasilaan oysan gocol laxobka u qaadanin colaad bay marjirteen qiraaday akrinhayeen baad ka tagteen riwaayata caasim baad u keenteen riwaayata xabsin can caasim baad u keenteen oo hadda maaliki yowmiddiin umm baad akridaan jumhuur lqur'aan maxay akhriyaan maliki aniga hadda waa hor hawsha ugu dambaysa muraajacadeeda waxaan mani afar waayad baad akhridaa maaliki kisaa'i iyo caasimi waxaa akhriyaa yacquub iyo khalaf saan u malayn aan eh, inta xusuustayda tobanka lixda kale maxay akhriyaan meliki bay akhriyaan maxaad oga tagteen wadaadihii soomaaliyada dariiqooyinkii ashaacirada iyo reer saalimow iyo reer faraaqle iyo wax o dhan ku khilaafa wey soomalidu khilaafka iska jecesha iyagoo cumaamada duubta oo xataa garhka maryaan u nimid waan u hagooganay baal v viiloo intisaa loo maxeeyo la hagooganay sida gabadh hagoogatay baan ola nimid balaadu macnaha ku jira ii sheeg shaaficiya iska ahaayeen waxaa tii annago xanaabilaan nahayba waxaa loo khilaafa ma garanaysa yacani soomaalida waxay jeceshahay xasaradda khilaafka hebel hebel baa iskhilaafsan iyo xoogaha lisidaasay iska rabaan waa dhaqan qoysa maaha diin badan kuma jirto taasi waxaa dheer ibnu cabaas iyo aris waxay odhan jireen bismi illaahi araxmaan araxiim in la akhriyo oo lala jahro waa qiraa'atu acraabiya qira'a reebaadiye wey haddana reebaadiya ku dambaysa weli waa aragteen reemagaalku way ka ilbaxaanba ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray xabrulum bay kudhihi markay dan leeyihiin haddana way fadaloocin turjumaan alqur'aan bay ku leeyihin markay rabaan ibnu cabbaas waxaa ka sugan bisanadin min asaxi alasaniid iyo ardadiisaba cikraba iyo khayrkii inay dhaheen waa qira'at alacraab ayib mar wuxuu yidhi inaan reedmiyi noqdo anoo magaalajo diyaar ooma ihi maxaa jira bismillah raxmaan la jahri maamaan akhrinaya reebaadiyaa noqonaya dhaga waaweyn almuhim halkaas wadaaddaa ku tagay shaaficiyadu saxaabo dhowr ah iyo taabiciin dhowr ah way haystaan bisinka in lala jahro oon la siraysanin bay qabaan oo aan laga tagin ayib axaadiia beebka ku timid bisinka in lala jahro ama la akhriyo shaaficiyadu ragga waxbay ku dhaamaan marka xadiidka la marayo way ka garaan waxay yidhahdeen rag badan waa kamid ah, habi ka mid yahay xadiid saxiixa ah oo sariixa ma jiro laakiin waxaa jira xadiid daciifo sariixa xadiid saxiixoo ku cad nabigu inuu bisinka la jahri jiray ama salaada ku akhriyi jiray ma jiray hal xadiid baan haysano toban sana la taagnaa waa dhaweyd ba naga daciifodhan waa shaad abu hurayre oo uu lahaayo xadiidkii muxuaha nucaym almujmir riwaayadiisa waa shaadadhe niman dhib badanoo waxqooqdaa shuduud bay ku keeneen meelbayna eh, eh, meel bay la mareen wayna gar leeyihiin shuduudka waa shuduud bannaanka yahlo haddaan la isin karin si kastaba noqotee aimmadan hore way ka soo guuriyeen axaadiista aan daliishanno waa dhowr xadiis afar iyo saddex hal xadiioo asaxay baa jira halkaa xadiis kuma cadda qadiyadda inta kale dacfi baa ku jira ayadooy sidaa tahay waa masale fiqi ah oo ijtihaad saaiqa iyo khilaaf saaiqa basha ummaddu saysan u didin hadda waaba la kala tegeyba hadday waxaa wey low istaqbaltu min amri mastadbartu weeye haddii dib loo noqon karo saan ummadda loo dida bisinka marna ha loola jar marna ha loo siraysto waxba yaan lagu dhimin ummadda ayib haddii salaagaadda la kala baxay digiilkaa lagu kala dhaqaaqo hadda la kala dhimay oo ka soo tagta reerihii oo wahaabiyo gooni u socota oo xisaab gooni ah wadata oo culimad gooni ah qiraa'o gooni ah madhab gooni ah salaad gooni ah wadataani hadda la kala baxaya ninka foodaydan geliya adilada ku kala baxa laakiin waagay xisaabtu kow ay haddii layla tashan lahaa sidan ma dhacdeen weey marka qadiyaddu intaasay gebagaba ku tahay axaadiidtu xanaabilo kutub bay ka qoreen shaafici kutub bay ka qoreen xanafiyadu hal wadaad bay ku leeyiin xadiid badan ma ilaha oo kitaab ka qoray ama almaalikiya ama cabdilbar baa isna kitaab kitaab qoray wadaadda ka horreyna waa jira kuwa ka dambeyna waa jira masale lagu dagaalamo weeye laakiin marka la insaafo waxaa weeye jumhuur ahlicilmi siday u badan yihiin baa sax ah oo ah bisinka yaan laga tegin ha la akhriyo laakiin hoosaa loo dhigo macna waxaa jira aad ku ogaa inuu baail yahay bisinka in la siraysta xadii in lala jahro cafwan bisinka in lala jaro xadiid walbo sheegay inuu baail yahay macna aad ku ogaan baa jira oo haddaadan iswaalayni nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in faatixada uu akhriyi jiray oo uu la jahri jiray ma saxaabaa isku shanta wakti oo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe iyo oo nabi nabi maxamed saxaabada tujinayo bisinuu la jahri jiray hadduu jiro miyay isku khilaafi lahaayeen dadka lama waalee moogta waxaan jiri lama sheege maalinkuu nabigu salaad bilaab ilaa maalinkuu dhimanaya hadduu bisinka la jahri jiray wuxuu noqon lahaa aljahru bilbasmala kalfaatixu noqon lahaa shay mutawaatir oo macluum min adiini bederuu noqon lahaa labana iskuma khilaafteen macnahaasi aan laga laga laleexanin waana macnuhu tilmaamay ibnu taymiya inuu ku gar leeyahay waa runtii yani arki maysid xanafi faataxa diiday in nabiga akhriyi jiray walaa maaliki walaa xambali walaa daahiri walaa shaafici walaa axad muslim ah bisinka maxaa muranka geliyey bisinka waxaa muranka laba mid ka mid a ah. nabigu inuu akhriyi jiro oo saraysan jiray iyo inuusan akhriyi jirin iyo in uu marmar taaban jiray marna ka tegi jiray saddexdaa xaala hadday dhacdo buu muran geli lahaa laakiin hadduu nabigu joogteeyo oo shanta wakti uu la jahray sida annaga shaaficiyada aan ku dagaalamayno wuxuu noqon lahaa ka salaati الظuhri واlcasri wa kalfaatixa bal wa adhar min dalik lannahu hal ayadoo la qaban kareen yani waxaa la yidhi gar allay taqaanaaye baasha ka daaya nin tooxsiga ah laga daayo hada bilahi towfiq wax yar baa ii dhiman berri baan gebagabayn hada bilahi towfiiq